بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم وعلى قدره فإن قوي الإيمان قوية المدافعة فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه waxaan ku soo jiray ilaahay subxaanaه wa tacaalaa inuu isku imtixaanay addoommihiisa muslimiinta iyo gaaladaba mid walbana uu rabbi u sakhiray subxaanahu wa tacaalaa waxyaabihii asaga taageeri lahaa ama uu ku howlgeli lahaa sheekh wuxuu soo tilmaamay muslimiinta waxyaabaha rabbi uu ku taageeray waxaa u wanaagsan awaamirta iyo axkaamta ilaahay uu amray inay ku dhaqmaan وأmرهم min أmrihi bma huwa min أcظم الcawni lahm calى xarbi caduwihim oo ah cibaadaadka waajibaadka oy la yimaadaan iyo awaamirtu rabbi faray ayaa kaalmiya gargaar iyo heel kugu filan gurmad ayadoo intaa tahay buu sheekhu ka soo hadlay in rabbi subxaanaه wa tacaala uu difaacayo addoommada mu'miniintae rumeeyey uu ka soo hadlay laakiin waxaa laga yaabaa dadka inaan isku qaab rabbi uusan u difaacin nin baa ilaahay difaac ballaaran oo dhan walbaba rabi difaacaya nin baa marmar lagaga ridahayaa nin baa loo yaraynayaa yaraynta iyo badintu iyo kordhintu iyo difaaca ballaaran ama yari wuxuu ku xidhan yahay kolba xidhnaanshahaad rabbi ku xidhan tahay iimaankaada cibaadadaada tii ka hadlaya sheekh wuxuuna yidhi wa haadihi almudaafacatu canhum difaaca rabbi uu ka difaacayo mu'miniinta xumaanta iyo dulmiga iyo gaaladu bixasabi iimaanihim iimaankoodu qadarkiisu ku xidhan yahay kolba iimaankaadu intuu dhan yahay bay ku xidhan tahay iyo wa calaa qadarihi asaga qadarkiisa fain qawiya aliimaanu iimaanku hadduu xoog bato oo ruux mu'mina oo ilaahay ku xidhan ahlu khayra aad tahay qawiyat almudaafacatu cankaw ilaahay difaacugu difaacayaa ballaadhanaya xoog badnaanaya faman wajada khayran khayr ruuxi hela falyaxmad illaaha allah ku mahadiyo waman wajada hayra dalika khayr waxaan ka ayn ruuxii helana falaa yaluumanna ilaa nafsah naftiisa waxaan ka ayuusan canaanin baa layidhi maxaa yeelay ninkii ilaahay u gargaari waayo u hiilin waayo fa inamaa uutiya min qibali nafsihi tiibuu sheekhu ka hadlaya sheekhu wuxuu uhi wa amarahum ilaahay wuxuu mu'miniinta faray an yujaahiduu inay halgamaan fiihi fii aacatihi wa diinihi xaqa jihaadihi jihaad midka u xaqsan ee u dhabsan kamaa amarahum siduu rabbi u faray an yattaquuhu alla inay ka cabsadaan xaqa tuqaatihi cabsida dhabta ah wa kamaa ana xaqa tuqaatihi cabsida dhabta ilaah laga cabsado maxay tahy an yutaaca rabbi in la ateeco loo hogaansama diinkiisa weeye falaa yucsa aan lagu amar diidin oon la caasiyin wayudkara rabbi in la xuso weeyo falaa yunsa aan la hilmaamin wayushkar rabbi in lagu shukriyo oo loo mahadnaqo weeyaan camalan ayb falaa yukfar aan lagu gaaloobin haadihi xaqu taqwa itaquu llaha xaqa tuqaatihi haddaad damuun ilaahay in la adeecon la caasiyin in la xusuusnaado dikrigiisa la badiyo oon la hilmaamin nicmooyinkii caafimaadkii caqligii cilmigii owlaaddii ilaahay khayrku ku siiyey adduunyadii gargaarkii iyo nasrigii kala dambayntii nabadda aad heshay inaad ka shukrido wey wa qaliilu min cibaadiya haddaba hadday atuqa eh, ay noqotay xaqa tuqaati ay sidaa noqotay fa xaqu jihaadihi jihaadka dhabta ah ee ilaahay diinkiisa lagu halgamo waxaa weeye an yujaahida alcabdu nafsah addoonku inuu naftiisa la halgamo la dagaalamo muxuu la dagaalamayaa liyuslima <clears throat> suu u hogaamiyo ama liyuslima suu u hogaansamo qalbuhu wa lisaanuhu wa jawaarixu lilaah qalbigaadu qalbahun waa odhan kartaa liyuslima qalbahu wa lisaanahu wa jawaarixa lilah addoonku suu u hogaamiyo qalbigiisa iyo carabkiisa iyo xubnihiisa iyo af iyo adinkiisa ilaahay uu addoommo oga dhigo ayib oy ka amar qaataan oo fayakuun markaa uu noqdo kulluhu kul cabdi lilaahi ilaahay u ahaado qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi اlcaalamiin noloshayda geeridayda gowracayga salaadayda wuxoo dhan ba allah iska leh laa shariika lahu fii xayaatii wamamaatii nusukii salaatii jamiic acmaalii had iyo goorba inta aynu ku tukannaa wamaca dalika markaynu saa oga dareero shirkigaa lagu dhaqaaqahaya allaahuma anta khalaqta nafsii wa anta tawafaaha laka maxyaaha wamamaatuha in arsaltaha faxfadha wain amadtaha fakfir laha nab markuu seexanaya habeenkii allahu nafteeda adaa abuuray adaa qaadayo dilaya nolosheeda adaa iskale geeriyadeeda adaa iskale allahu haddaad isoo dayso oon soo kacanoo badqaba dembi iyo xumaan iga ilaali haddaan hurdadaa ku dhintoon ka kici waayana allow ii dambi dhaaf oo war kooban wey addoonku marka waa inuu noqdo muslim lilaahi rabbi اlcaalamiin qalban wa qaalaban meel kastaba fayakuun marka addoonku wuxuu noqonayaa kulluhu dhammaantii lilaahi ilaahay buu ahaanaya haddaad qalbigii iyo lisaankii af iyo adinba alle u hogaamisay adoo dhanba ilaahay baa subxaanahu wa tacaala si dhaba addoon ugu noqonaysa wa bilaahi ilaahay awooddii baad ku taagnaanaysa adoo dhanba allah kule allaad u noqon allaad ku socotaad ku taagan tahay bixawlihi wa qudratihi wa bixifdihi wa ricaayatihi baad ku taagan tahay laa linafsihi walaa binafsihi noqon mayso nin naftiisa caabudahaya oo hawadiisa raacahaya laakiin waxaad noqotay addoon lilaahi rabbi اlcaalamiin walaa binafsihi naftiisa nin cuskan haya oo asagoo is anaa isku filan anaa isdeeqa anaa ma ahe waa ruux ilaahay ku xidhan buu noqonaya ilaahay awooddiisana ku taag kaa waa jihaadka koobaad oo nafti in laga adkaada wayujaahida shayطaanahu shayطaankiina waa la dagaalamay lagugu saliday maxaad kula dagaalamaysa bitakdiibi wacdihi ballanqaadkiisii yabohiisa inaad beeniso balaayi kuu sheegi meeshan waa ku gablami waa lagaa raaci balaaya kaga soo bixi waa la dhammaan waa lagu qaban gaal baa ku dili way kuu dhammaatay waxaasuu kugu akriyi waxaan haddaad dayso isilaaliso oo isqariso oo wadaadahan aad kaga hadho jihaadkan ku hayo ee waalan aad ka hadho waa nabadgeli lagu taaban maayo kamaanaha lagaa qaadi maayo baasaboorka lagaa xayuubi maayo eeraboodyaha lagugu xidhi maayo firii baad noqonaysaa xor asaga waxa kuu ballanqaadahay haddaad isgaabiso oo noqoto muslim quyar socoda dhibku soo gaari mayo kuleeyahy anaa kuu ballanqaada dhexdaad run moodeysaa way ku dhamaatay wayujaahida shayطaanahu shaydaankiisi buu la dagaalamayaa bitakdiibi wacdihi yaboohiisii iyo wuxuu kuu ballan qaadaya beentuu kugu akhriya waa inaad beeniso ood kir tiraahdo wa macsiyati amrihi amarkiisa waa inaad caasido xumaan buu ku fari balaayu kuu sheegi wuu ku cabsiin waa inaad diiddo wa irtikaabi nahyihi wuxuu kaa reeba waa inaad ku dhacdaba shaydaanku wuxuu wuxuu kaa reebayna waa khayr wuxuu ku farayna waa shar qaabkii markaan oo daallamayna wuxuu naga reebay baan dardaraynaaba meeshan han marin waad maraysaa ayib waxaan samee samayn maysid wuxuu yeel ku dhaha waa inaad diidto wuxuu daa ku dhahayna waa inaad samayso oo dabamarto adiga asagu waa inaad iskhilaaftaan sidiisuba ood isweydaarataan haya goorba wa irtikaabi nahyi nahyiisa in la eh, muxuu ahay lagu dhaco oo la sameeyo oo la fuulo maxaa yeele fainahu shayطaan yacidu wuxuu dadku u ballanqaada u yaboohaa u sheegaa alamaaniya yidadeelo been ah yidadeelo been ah, waxaan jirin kanaad noqon waad barakoobi nabad baad heli sidaadaba isgaabi waxaasku kugu akriya waa amaani mala awaal hawo aan jirin wayumani wuxuu kugu rajagelin alguruura kado wax ku kadinaya yuu kugu rajagelinayaa farqun bayna atamani wاraja alrajaa waxaa weeya ilaahay subxaanahu wa tacaala cuskado layskuna halleeyo bacda alcamali waاljidi waاlijtihaad adoo dadaalay oo wixii aad la iman kartoo dhan ba la yimid oo ilaahay tala saartay ood kadib ilahay khayr ka rajaysa wey waad shaqaysay salaad iyo soon iyo sadaqo iyo xaj iyo qaraabo xidhiidhis iyo halgan waxaad awooddo dhan baad la timid bacda daalika ilahay khayr ka rajeey laakiin adoo iska jiifa oon farba dhaqaajini ina allaha kafuur raxiim in sha allah jannada diyaar wey ahlullaahi baan iska nahay ummatu maxamed ummatu marxuuma waayahay meeshaad baa loo baahan yahay hada huwa tamani inta aad shaqaysay eed camalkii aad la iman karto o dhan ba la timid eedan waxba hakranin bacda daalika ilahi wa ka rajis kaasa rajo loo yaqaan ama tamani asagoo waa maxay waxaa weeyaan waa khayr iyo wanaag inaad rajiso adoo mutakaasila oo caajiza oo kaslaana oo waxba aan qaban karin maca alcajzi waاdacfi wاlkasali ayaa waxaad khayr rajaynaysaa kan marka waa hawlihii yahuudiyadu wey ayib laysa biamaniyikum walaa amaaniy ahli kitaab marka farqun bayna atamani wاraja alraja huwa almaطluub waana shay sharci oo diineed waana khayr iyo wanaag waana maqaamka ruux kastaba looga baahan yahay bacdamaa ruux uu la yimaado halgankiisi ijtihaadkiisii dadaalkiisii khayraadkiisii waxba uusan hagranin ilahay khayr ha ka rajay laakiin adu meel bannaan fadhiya haddaad been iskugu sheekayso shaydaan baa ku sita wayacidu ummadda wuxuu u ballanqaado oo kuu sheegay alfaqra wuxuu dhihi xoolaha badno caruurtaadii reerkaadii guryahaadii qaraabadaadii waxaad muslimiin maanta siisa ma hayside intaan haysdhaafin haddii kale waad khaariqi hebel baa subax u bixinhayey wuu kacay masaajidku galay buu kuleehay adna masaajidda hagelina joog ayib hadhowna laguma qaaraamhayo banaanka joog waicdu lfaqr faqri iyo gaajo kutusi daaqad faqrigu ku furhaya balaayo kugu akhri adoba iska ladanba wayamuru dadka wuxuu faraa adeeca bilfaxshaa'i xumaanta waa almacaasi baa loo jeedaa faxshadu marna zinada lagu iطlaaqaa marna kulu danbin cusya bihi اllaahu ayaa loo yaqaana wayanha wuxuu ka reeba ruuxa muslimka can ituqa alla ka cabsiga wاlhudaa hanuunka wاlcifati dhowrsanaanta xumaanta laga dhowrsado wاsabri dulqaadka iyo gegsiga diinta loo adkaysto oo dhan buu kaa horkeenaya iyo wa akhlaaqi اliimaani iimaanka dhaqamadiisoo dhanba iimaanku islaamku dhaqan buu leeyahay usluub buu leeyahay anshaxa buu leeyahy waxaaso dhan buu kaa horkeenaya kulliha dhammaanteed fajihaaduhu fajaahadahu bitakdiibi wacdihi cafwan fajaahadahu muslim wuxuu kula dagaalamayaa gaalka wey ee shaydaanka cafwan bitakdiibi wacdihi ya fajaahidhu way noqon kartaa oo amar ah laakiin aniga ima xarakaysan fajaahadahuna way noqon kartaa oo loo celiya ruuxi muminka fajaahadahu wuxuu kula dagaalamay muminku gaalka ee shaydaanka wey wacdihi yaboohiisii iyo ballanqaadkii shaydaanood beeniso wa macsiyati amrihi amarkii shaydaanoo la caasiyo fayanshau lahu marka waxaa u dhalan ruuxi muminka waxaa u dhalanhaya oo u biqlahaya min haadayn اljihaadayn jihaad الnafsi wa jihaad الshayطaan quwaة wa sulطaan quwa iimaaniya wey iimaan baa ku gelhaya adoo dhan matoor cusub baa ku gelhaya xilligaa waxaad awoodaysaa marka inaad halganto oo gaalkii khaarijigaha iyo cadowga khaarijiga aan iska dhicinno oon la dagaalano quwatan awood baa u dhalan iyo wasulaan waxaa wey baawer buu helaya quwa iyo suldaan waa isku mid weye halaba quwadu waa quwada suldaanku inta bad waa halabada wey iyo wacuddatun diyaargarow buu helhayaa iyo hub iyo saanad yujaahiduu kula dhagan biha bilcuddati acdaa allaahi fi اlkhaariji cadowga ilaahye banaanka jooga waa gaaladii murtadiintii bukaadii ahlulbidici shayaadiin oo dhan baa loo jeeda maxaad intaaso dhan u samayn litakuuna kelimat اllahi hiy اculya kelimada alla inay adunka u sarayso maraykan wuxuu rabaa dimuqraadiya an takuuna hiy اculya soo saas ma ah reer galbeedku iyo gaaladu iyo wixii la halmaala kulli waxay rabaa almabaadi alkufriya inay noqoto hiy اlculya waa hadda ay ku guulaysteen in badanoo adduunka kamida ay ku guulaysteen wanaxnu nuriid an takuuna kelimat اllahi hiy culya wa haddaynu muslimiin dhabannahay wey waاkhtalafat waxaa isweydaaratay oo iskhilaaftay cibaaraat الsalafi tafsiirka salafku ay ka bixiyeen fii xaqi اjihaad wajaahiduu fi اllaahi xaqa jihaadihi baa laisku qabtay xaqa jihaadihi bayna qowseyn itaqu lah xaqa tuqaatihi kale si laiskugu khilaafay marka niman waxay yidhaahdeen xaqa jihaadihi axad la iman kara ma jiro jihaadka dhabtaa ee rabbi uu mudan yahay aadamuhu maba awoodaan bay dheheen wax la awoodi karana ma aha faqaala bnu cabaas wuxuu ihi huwa istifraaqu طaaqati awoodoo dhan in la baxsho wey fiihi fii طaacati اllahi subxaanaه wa tacaala wa fii jihaadihi waxaad awood leedaho dhan iskugu gee hawshaas lama awoodi karo xoogow nasiyo yar xoogow mxuu aha dumarka lala baashaalo caruurtoo la yar ciyaarsiiyo mar meelaha dabaysha la yar qaatay iyo er fareeshka xoogow qasab mar la yar seexdo haddaad har iyo habeen arbaca wa cishriin saaca hawsha kuma jiri kartid bay wax la awoodi kara maaha ayib wa anlaa yakhaafa inuusan ka cabsanin way ruuxa muslimka ah fi illaahi fii diin illaahi wa taacatihi lawmata laa'imin midku canaanaya canaantii cambaarayn iyo dhaleecayn waxbaa lagaa sheegi iyo waa inaadan u aabayeelin yaa awoodi kara hadi bini aadan baa maxaa la ilahaa baa dhihi ragga qaarkii suuqa waxa yaalla maxaa la ilahaa maxaa suuqa la yidhi maxaa la yidhi waaba ruux cabsanayaba maxaad ka cabsa war waxaan bini aadam weeye sakaraada ayb ilaahay hadduu kugu diran way kaa hor iman hadduu ku jeclaysan waa ku daba yaaci haduu doono qayb buu kugu dira qaybna waa ku hogaaminaya hawsha alla maamulo quluubta ilaahay bahayo subxaanahu wa tacaala xidhiidhka adigii alla idin dhexay hagaaji adiga rabbigaa maslaxo dhexdhig hawshaa markaad ilaahay hawlihiisa meel saarto addoommaha waxaa weeye waa lasoo leexinaya marna waa lagaa leexin marka awooddaada iyo aragtidaadu xagga alla ku bixi kuwana waxbaha ha ka soo qaadi taa macnaheedu ma ayaga ha lagu xadgudbo ee waxaa weeye diintiisa ka hor istaaga baynu ka hadlaynaa وqاaل mqاtل الmfsir wuxuu yhi isagu وjaahiduu fi الlaahi xaqa جihaadi waxaa loo jeedaa اcmaluu lilahi xaqa camali ilaahay u shaqeeya shaqayn dhab ah bimacnaa cibaado la imaada ilaahay caabuda a ah loo jeeda wacbuduuh alla caabuda xaqa cibaadati cibaadada midda u xaqsan qaala cabdالlaahi bnu maarg abu cabdالرaحmaan isagu wuxuu hi huwa mujahaat الnafsi wاlhawa xaqa jihaadi waa maxay naftoo lala dagaalamo iyo waxay doonayso laga hortago maxay rabtaa in la iska seexdo dadka la dulmiyo aan la sadaqaysanin aan la tukanin run aan la sheegin diin aan la faafiyin aan la sabrin wax kastoo ayada dhibi ma rabato wixii shaydaan anfaca ayadna anfacuun bay raadinaysaa adduunka ogow adduunka aakhare iyo ayatiin dambe iyo mustaqbal iyo alxayaat alaajila iyo howlaha howlu talla imaamku wuxuu ihi walam yusib xaqa ma asiiban oo kuma habsanin man qaala culummada yidhi ina alaayatayni mansukhataan itaqu اllaha xaqa tuqaati fii ali cimraan iyo wajaahiduu fi llahi xaqi jaadi fii suurati اlxaj labadaas aayadoodba ragga khalqka ka fahmay ay waa mansuukhataan maysan xaqa ku habsanin maxaa yeele waxay sawirteen in ilaahay aan la caabudi karin oon laga cabsan karin cabsi dhab ah ilaahay aan diintiisa lagu jihaadi karin jihaad dhab ah mar hawsha haddaan la keeni karin ilaahay marka hawshaas waa takliif maa laa yutaa idan ilahay waa naga qaaday yidhahdeen aayadii fataquu llaha ma staactum iyo laa yukalifu اllahu nafsan ilaa wuscaha iyo idaa amartakum biamrin faatuu minhu ma staactum adiladaasa nasaday dhe maay hawlaha walaal kari karaa ma ah tiibuu sheekhu naqdinaya raxmat اllahi tacaala calayh wuxuu yidhi walam yusib man qaala ina alaayaatayni mansuukhataan labada aayadood waa la nasakhay lidanihi wadaadkaa wuxuu u maleeyey annahumaa labada aayadood tadamanataa inay xambaarsan yihiin oy sitaan almra bima laa yuطaaq inay ummadda amrahayan waxaan la awoodi karin ilahay addoomihiisa waxaan la awoodi karin maba saarinba laakiin qudrada ayaa qudrataan ah laabudda waa min fahmi hada اlmasأala cinda الطalaba qudradu waa qudrataan qudra muصaxixa lilficli muqadima muqadamaة calayh غayru muujibaةi lah iyo qudra muqaarina lilficli waa taas marka waa mustalzimaة lilficl idan alqudra almusaxixa qudrada loo yaqaan ilaahay subxaanahu wa tacaala caqli iyo cilmi iyo awood ayuu ku siiyey asbaabtii salaad aad tukan karto sunaad la iman karto jihaadaad la iman karto xaj sadaqaad bixin karto addoonku wuxuu awoodo daahiran marka la firiyo meela lagaama hayo caqli baa alla ku siiyey marka waa alqudratu cala ashuruuqi waalasbaabi wa salaamati alacdaa'i weeyaan aaladaadi waa dhammaystiran tahay caqligeeda waa dhamaystiran yahay awooddaadii lixdii lixaad baad qabtaa idan waxaad qaban kartaa lagu dirahaya haadihi tusamaa qudra musaxixa lilficl waa awoodda keenaysa inaad ku tukan karto xajka waxaa la saaray nin awoodi kara inuu xajiyo zakadii sidoo kale salaadii sidoo kale jihaadkii sidoo kale haadihi اlqudra waa manadu takliif takliiftu tanay ku xidhan tahay ruuxan marka xukunka la saaraya waxaan waa waajib la leeyahay ama waa ka xaaraan lale wuxuu dayn karo ama uu la iman karaa la saaraya haadihi marka waa manaadu takliif ayadaa marka wax ku dhisan yahay abujahal iyo abulahab ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ogaa inaysan weligii rumaynaynin wa maca dalika waxaa lagu masheekay kullufu biliimaan wa biitibaaci الrasuul wa biqowli laa ilaaha ila اllah wa ana muxamadan rasuul اllah liannahum yaqdiruuna cala dalik way awoodaan caqli iyo awood iyo carab iyo af iyo adin hawlay awoodaan wey rabbi subxaanahu wa tacaala inuusan waafajinin ilhaam iyo hidaayo uusan qalbigooda gelin waa fadl min allah taas laakiin addoonkan wuxuu karo daahiran u awoodo biduuni maanicin daahir ah ayaa loo diray haadihi tusama alqudra almusaxixa lilficli waxayna ka horaysaa shayga way ka horaysaa zakada iyadoon xilliga la bixin lahaa la gaadhin marka lagugu waajibinayo waxaa lagu ogaya inaad hawsha awoodo jihaadkii intaadan xabadda ridin ba hebel qaadir mayn lijihaad waa lagu fiirinaya ha waa xoog badan yahy waa maqakuusan yahay labaatan jir wey waa dagaalami karaa hawlihiisi waa diyaar awoodda marka waa qudra musaxaxa lilficli muqadamatun caleyh way ka horeysaa haadihi waa manaatu takliif midda kale waa waxaa loo yaqaanaa qudra muqaanan lilficl xilligii marka waajibka la gaadho oo wakhtigiisu uu galo in lagu waafajiyo inaad la timaado adoon meella lagaa haynin oo bad qaba oo caafimaad qaba oo murqa waaweyn oo indhaha taagahaya ayaa salaadii gelaysa oo jihaadkiibaa xaadir noqonaya oo soonkii baa la gaadhaya oo zakadii baa gelaysa ayib wa maca daalika la iman maysid meel lagama hayo laguma waafajinin ilaahay mashiicadiisii iyo muxuu ahay tawfiiqii iyo fadli ilahay meesha ka baxay idan alqudraة اlأulى waa cadl اllahi subxaanaه wa tacaala waa cadl addoommo dhan baa loo simay alquwa wاطabaa'ic bashiro dhan baa u siman caqli iyo cilmi iyo awood iyo caafimaad waa loo siman yahay qudradaa marka dadkao dhan bay ka dhaxaysaa sidaa darteed bay culum waxay leeyihiin ilaahay laa yukalif mxuu ahay takliifu maa laa yudaq laa yajuuz lanna maba jiraba ilahay wuxuusan addoommadu aysan karaynin kuma mashaqaynin laakiin qudrada dambe aynu nidhi waa qudra muqaarina lilficli waa wax ku xidha ilahay fadligiisa markii waajibka xilligiisi la gaadha inuu rabbi ku waafajiyo oo ku haleeshiiyo oo u ku salansiiyo waa fadl min allah war maxaa u tukan weyday garan maayo waad xoqani wax udara ma haysid wamaa jahaadid n baad la kici wax quman ma haysid lanna waxaa kaa maqan taasi midii tawfiiqda ahayd ee alla waafajinta ahayd taas ilahay isagaa iskale ninku doonasiin dalika fadl اllahi yutiihi man yashaa abujahl iyo abulahab iyo fircawn iyo wixii la halmaala ma awoodayeen in ilahay rumeeyaan mise maya way awoodayeen mana awoodaynin iswaafajiya kaanuu yaqdiruuna calى اliimaani waاtibaaci اlanbiyaaءi wاlmursaliin qudra musaxixa lilficli muqadamaة calayh oo u laabanaysa asbaabta shuruuda caafimaadkooda caqligoodii aaladooin dhammaystiran tahay inaan la garba duubin hawl u cadu bannaanka taalla wey mana awoodaynin maxaan u jeednaa xilligii la gaadhay ee ambiyada loo soo diray ee layidhi muuse raaca ama maxamed rumeeya ilaahay qalbigooda muusan gelinin hidaayihii imaan kuma shubin marka haddaad doonto adikaa ma awoodaan adoo milicsanaya qudradii fadlu min allaahi ahayd marna waxaa odhan way awoodaan adoo eegahaya inaan wax maanica oo muuqda uusan jirin ayna dhammaystiran yihiin asbaab iyo caqli iyo cilmigan la siiyey iyo awood intaba iyo caafimaad warkaa in ismanayla tahay qolyaha marka mutakalimiinta yidhaahda takliif maa laa yutaq hal yajuuz aw laa yajuuz waxay miicsanayaan qudrada labaad waana baail taa waxba kuma xidhno taa takliif kuma xidhno shuqullo laguma laha fadllah yutii ma yashaa ta wax ku xidhan yahay maxaa lagu yeelay abulahab iyo muxuu ahaay abujahal iyo cabaas bn cabdilmualib iyo muxuu ahaay e, duqayni nabi maxamed rumeeye raacay wax farqi udhexay miyaa jira kan siduu u xoog badan kana oog caafimaad qabtaan yaa ku garbaduubay yaa wax kuu diida adiga ninkan waxaa loo diray iimaan wuu la yimid adna waa laguu diray waa la iman kartaa cid ka hortaagan lama arko ilah waan a laakiin marka waajibka lgaalo qalbigayga hanuun geli taas ana igu xidhan tahay marka xilligaa la gaadho qalbiga inaan hanuun geliyo waaxidkay ku xidhan tahay allahu inay ku xidhan tahay xaqa aad dadka ku leedahay ma aha xaqa aad ku lahayd dadka waxaa in laguu simo inta ninkan la siiyey aalaadka iyo caafimaadka iyo salaamatu alacdaaga iyo qudarada iyo aswaadka waa lagaa siiye ninkii doona in muxuu ah ilaahay uu doona inuu hidaaya qalbigiisa ku shubo waa sida caqliga loo qaybiyo kale wey ninkan caqli yar baa la siin midka mid badan baa la siin kan caafimaad yar kan caafimaad badan ninka nin xoog nin gaabanoo iskiimosa laga dhigi hawlaha allah iskale waa fadlulahi yutii man yashaa marka waxaan tafadulka intaad u kaadiso ta kale waad simantihin taasuu sheeku ka hadlaya muhiim labadaa qudradan la kala fahmay dhib badan ba dhacay sheekhu marka wuxuu yidhi lidannihi wuu maleeyey anahumaa tadamanata almra bima laa yuaac <clears throat> taana salla ma laha wa xaqa tuqaatihi iyo wa xaqu jihaadihi buu sheekhu hadda baxdibu kuu galay asagaa kuu go-aaminhaye ilahay in laga cabsado cabsi dhab ah ama lagu jihaada diintiisa lagu halgama halgan dhab ah huwa maa yutiiquhu kulu cabdin fii nafsihi wey xaq اljihaad fii xaqiga waa maxay waxaad awoodda hahrani soomaalida waxay odhan jireen qaraabo waxay isku gaftaa wax lahaya hagrashadii iyo waxaan lahayn haabashadii ninku wuxuu hayo wiilka gabadha reer ka qaba iyo ninka inlayaalka iyo ninka abtiyaashii iyo adeerayaashii iyo qaraabadii ay soo wacayaan iyo qaraabo waxay isku gaftaa laba arrimood o waxaad adigu haysa inaad hakato hooyey wax soo waxaan ma haye war waabad haysaa ay hakran qaraabadii iyo hooyadii ehelka iyo qaraabadii xididka ka warqab waxaad heli karto haakran iyo ayagu iyo qaraabadii iyo xididkii xigaalada waxaadan heli karin inay haabtaan hebel baa hooyadii guri u dhisay hooyo aadna guri dhis hoyo maba haye anabaa kaba habaarashan le maaan maxaan dhisaa tayib anaba iga jaban tahay in waalidkii iyo qaraabadii iyo saaxiibadii iyo macaariftii ay kaa habtaan kaa doon waxaan awoodi karin aduguna wixii awoodaysa aha karato labadaas la isku kafaa laakiin hadday qaraabaduna aysan xadgudbin adna aadan baasha jeebka dambe gelinin waa laisfahmaya weyna laiskhilaafi maayo nafsa shay addoonkan waxaa laga rabaa wuxuu awoodi kara inuusan waxba hakranin ilaahayna wuxuu ballan qaaday waxaadan kari karin he inuusan ku saarinba warku waa intaas ilaahay wuxuu ballan qaaday waxaadan awoodi karin inuusan ku saarin adugu laakiin adoo beenaala aha dhihin ma awoodo waan bixi waayey maba qaban karaba far ma qaadi karo kan wey dhaqan munaafiqiin midda ayada ah ayb waad awoodaa maxa agge laga haya walow araadu اkhuruuja munaafiqimika ma bixi karo kan weeye xilli kulba ahayd amnac lama walow araaduu اlkhuruuja la acaduu lahu cudda walaakin kariha lahum bicaafahum fahabatahum waqiila qcuduu maca alqaacidiin far ma dhaqaajin karo maxaa loo dhaqaajin kara yaa kaa xoog badan adduunka dhan baa diyaarada ku martaa nin kaa dhaqaalo badanna ma jiro nin kaa muruq weynna ma jiro nin kaa fakfak badanna ma jiri marka xagga loo dhaqaaqo maxaad kuga xaartaa sidaaduba horta ayib so in laisweydiiye maa dhib jira meesha wey marka hawshaa la iska ilaaliyo wadalika qudrada noocaasana yakhtalifu biikhtilaafi axwaali ah, اlmukalafiin dad addoommaha la mashaqeeyey xaaladooda kala duwan bay ku xidhan tahay aljihaad xaqa jihaadihi waa bixasabi qudrati اlcabd wadalika yakhtalifu waa kala duwan yahay biikhtilaafi axwaali اlmukalafiin dadka la mashaqeeyey xaaladooda kala duwanaashaday ku xidhan tahay fi lqudrati xagga awoodda iyo wاlcajzi xagga tabardarada wاlcilmi xagga aqoonta wاljahli aqoon darada faxaqu الtaqwى alla ka cabsiga dhabka waxaa weeye iyo waxaqu اljihaadi iyo jihaadka dhabta ah binisbati ilى اlqaadiri almutamakini alcaalimi shayءun jihaadka dhabta ah hal cabsida dhabta ah markaynu u eegna muslimka mukalafkaa ee mutamakinka ee caalimkaa waa gooni yajibu calayka maa laa yajib calay ninka caalimka ee caafimaadka qaba ee hantiilaha ee xooga badan waajibka saaran iyo taqwada saaran ma saaro midka miskiinka daciifka inagu waxaynu dhahnaa nin walba taagtii bay qodax ugu tagtaa nin boqol kiilo hadduu qodx ku istaago waxay dhowr sitintooda gelaysaa nin sakaraado konton kiila ama afartan kiila hadduu ku istaago inaysan mudin baa laga yaabaa maxay adu wal culus tahay ninkana waa fudud yahay nin walba marka awooddiisa cilmi caafimaad caqli dhaqaale awoodeed bay ku xidhan tahay waajibkiisu tii buu sheek ka hadlay faxaqu الtaqwى wa xaqu اljihaadi binisbati marka loo egay ila alqaadiri ninka awoodda leh almutamakini ay u suura gasha hawsha inu wax ka qabto alcaalimi wax garanaya shay-un waa shay gooni ah badogoyn u tuman wa binisbati ila alcaajizi marka loo egay ninka taagta daran aljaahili aqoonta yar addaciifi aan tabarta lahayn maalan wa caqlanba shay-un aakharaw isku mid ma ah laakin waxaa dhibku waxaa weeye ninkii muxuu ahaaye miskiinka ah iyo kii inoogu qiimo badnaa waxay rabaan inay isku meel maraan dhibkeenu kaas wey qur-aanka ila mustadcafiina min walaa yahtaduuna sabiilan baa lagu sheegay kulligeen waxaa noqonay mustadcafiin baa noqon dhibka waa kaasu fog ilaahay dad buu kala qaaday waxaan rabnaa khaanada inaan wada galno kulligeen kulunaa mustadcafuun laa nastadiicu xiilata walaa nahtadi sabiila kulligeen godkaasa laba in la wada galo taasaa dhib ka dhacay dhibku taas weeye wata'amal waxaad dhugataabu sheekhud fiirisaa kayfa sida ilaahay subxaanahu wa tacala caqaba almra bidalika amarka la isamray wajaahidu fi lahi xaqa jihaadihi ilahay wuxusu oola cidbiya fiiri biqowlihi huwa jtabaakum alla asagaa idin doortay wamaa jacala mana yeelin calaykum dushiina fi diini diinta islaamka min xarajin wax culaysa aayadda awalkeeda iyo aakhirkeeda dambe isla fiiri bashek ku yidhi wajaahiduu fi lahi xaqa jihaadihi huwa jtabaakum waa taal allah idin doortay islamka idin doortay khayrka wanaagga wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj hadday xaqu ljihaadku uu yahay takliif maa laa yuaaq ilaahay muxuu u leeyahay diinta xarajba ma keeni xaraj baan idin amray xarajna idama saara socma maysaba waxaa laga hadlaya xaquljihaad waa addoonku wuxuu awoodi karo in la yimaado oo alla ku ogyahay oo daacad ah cibaadada aad awoodi karto daacada la imow intaa wax ka badanna kuma wasaaraba laakiin dhibkaada intaad wax karato ood been sheegto bad hadhowna ku andacoon maba awoodaba maxaan qaban karaa waalxaraju addiiqu wey waa cidhiidhiga bal jacalahu ilaahay diinta wuxuu ka dhigay waasican shay ballaadhan yasacu deeqi kara kula axadin rux kastaba shay ballaadhan oo waasica nin walbaba uu kaga dhaqmi kara intuu awoodo ayaa alla ka dhigay kamaa jacala rabbi siduu ka yeelay risqahu risqigiisa cilmiga waa risqi caafimaadku waa risqi biilka iyo raashinku dhaqaaluhu waa risqi yasacu wuxuu deeqaa kulla xayin wax kastoo nool ilaahay axad kastoo nool irsaaqaad ku filan buu siyaa u qadaran wakallafa alcabda ilahay addoonku wuxuu ku mashaqeeye o uu saaray xagga xilkii mas-uuliyadda bimaa yasachu اlcabdu addoonku wuxuu awoodi karo yasachu ay yutiiquhu wa rasaqa alcabda addoonka wuxuu ku irsaaqay maa yasacu alcabda addoonka wax deeqa fahwa addoonku yasacu waa awoodaa takliifow ay maa kulifa bihi wey addoonku wuxuu awoodaa wixii lagu mashaqeeyey wa yasachu waxaa asagana deeqa risquhu irsaaqadii rabbi ku siiye waa ku deeqdaa cilmi iyo caafimaadka kugu filan sidoo kale wuxuu rabbi ku saaray xili mas-uuliyada kuu dhiibay waad awoodaa fahuwa yasacu takliifa ay maa kulifa bihi waad awoodaa ay yaqdiru bima kulifa bihi wmaa jacala ilaahay muusan yeelin calىa cabdihi اlmuؤmin fi اdiini diinta islaamku dhaqankeeda min xarajin wax culaysa biwajhin ma biwajhin ma gebi ahaanba dhan culays diinta islaamku ka soo galo ma jiraan laakiin adaa khayrkii iskaga dhigaya culays khayrkan aad culayska kaga dhigta maxaa keenay shayطaani naf adan ka xorama weli ayagaa hawshan wada shayطaan iyo naf baa culays ku saari oo ceshihii kugu diri oo salaada kugu diri oo khayrka kugu diri oo sadaqadii kaa horkeeni oo muslimiinta kaa horkeeni oo jihaadki iyo wanaag o dhanba kaa horkeeni nimankanaa ku haysta nimankaadaad ka xoroobi lahayd culaysba maad dareenteen sidii nebi maxamed baadileed arixnaa biha wa jucilat quratu cayni fi iska tuuro waajibkaan iska ridno culays baa ku saran adug nabi maxamed igu raaxiyule waa ku nasanhaya mashquulka iyo rab dhibka uu kaga nasanaya liannahu taxarara min nafsihi wa min shayطaanihi ilahay baan oga kaalmiyey culaysku wuxuu ka imanayaa barashar kale wuxuu kaa saaranya min ashayaani wa min anafs maalinkaad ka farxalateed kala caafimaadaan howlahan oo dhan ba naxariis bay kuu noqon iimaaniyaad baad ka heli sidaa darteed markuu dhib soo kordho ambiyadu salaaday geli jireen curwa ibn mascuud ayaa lugta nabar ka soo baxay markaasa in lagaa gooyo wey curwat bn zubayr cafwan in lagaa gooyo lagaa gubo wey waxaa la yidhi daawaan ku siinayna waan ku suuxinaynaa wuxuu yidhi anoo nool oo mukalaf ah daawo caqligaiga tagsiisa marnaba qaadan maayo waxaa l xanuunku bir baa lagu jeexi waa lagu xiidaha la goyn waa la saafsaafi dhuuxaa la tegahayaa waxaan hulo wey waa ku dilhayaa huluhu kansar buu ah in lagaa qabto wey wuxuu ihi salaad baan gelahay markaan salaada galo lugtayda jeexa buro markaa ka shaqeeyo gooy haddaad doontaan markuu salaada gal khadku ka baxaaya wuxuu qaadanhayaa daawo kabaabisaa ku dhacaysa min allahi subxaana wa tacaala waxaanoo dhan ayb fustu waraab bilkac gaadhaysaan war intii lagaa tumaatay dhabarka oo feedhaha kaa soo baxo oo dhulka lagugula qodbo baad leeay fustu warab bilkacba adoo waardihayo suuratulkahfi akhrinay yay leeba kugu dhacaya markaas dhiiggaada qulquli dareemi mayso kuntu aqra'u suuratan fakaritu an aqطacaha ruuxu khadkan ka baxaya khadkan aad ku jirtay culayska oo dhan baad ka tegi waxaan culayskaa eed la shiidayso waxaa weeye waxaa kugu rakiba dhagaxyaal iyo bateriyaal uma shaydaan leeyahay qaybay naftooda taa kugu rakiba marka lagaa reebo wadaad qalcaji hadaloo sheegay baan aad ugu bog wuxuu leeyahay xadu shaydaan ruuxi laga saaro uu biibhayaa buuli nabi maxamed markii la dhoofinaye ee alisra almicraaj ilaahay loo sii qaadayay min maka ilaa beyt اlmaqdis min almasjid اlaqsa ila asamaawaat اlculaa waa biibay waa qaaday baraaq baa la saaray duul lianna xada shayطaan baa laga saaray xada shayطaan haddii lagaa saaro adoo dhan waad cirkaad aadaysaa waxa kula harhaya dhulkaad la wareegeysan dhagax baa kugu fadhiya ninkaasaa geed kugu gooyey geedka maalinka lagaa siibo adoo dhan waxaa weeyaan maca almalaa'ikati اlkiraam almihim waxaa weye waxaani dhibkao dhan waxaa wada labadaa waa in laga xoroobo wamaa jacala ilaahay muusan yeelin calىa cabdihi fi diini diinta ku dhaqankeeda min xarajin culays iyo diiq biwajhin ma gebi ahaanma dhan kastaba ilahay subaa wanaag buu dhigay wey qaala nab sal slam bucudtu waxaa layla soo diray bilxaniifiyati اsamxa bucudtu waxaa layla soo diray bilxaniifiya ay اlmustaqiimi cala اtawxiid aw ilmaa'ila can الshirki wاlkufr xaniifku waa almustaqiim cala tawxiid waa la yihahdaa almaa'ilu can ashirki wاlkufri ila tawxiidna waa la yihahdaa diin ka leexanaysa shirkiyaadka iyo kufriyaadka iyo bidacda u leexanaysa xaqa iyo tawxiidka lala soo diray ama diin wa ana hada siraaط calaya mustaqiim ayb jid diin toosan cala tawxiid baa laga soo direen waan macno asna la sheego wey aلsamxati fudud aw الsahlati fi اlcamal ku dhaqankeedu waa fudud yahay waa diin mabniya calى الtawxiid mabniya calى الsuhuulati wاlyusr xadiidkaasi waxaa soo saaray lafdiga hadda uu sheegay saxaaba badan baa laga wariya khadib albaqdadi fi taariikhi min xadiidi jaabir uu ku soo saaraa bucitu biاlxaniifiyati الsamxa wman khaalafa sunatii falaysa minii sanadkiisu waa daciif buu leeyahay muxaqiqa shacib arnaauud sax wey sanadku daciif lakin xadiidku waa saxiix wey qaybta hore bucitu biاlxaniifiyati الsamxa waa xasana qaybta dambe wman khaalafa sunatii falaysa miniina iyadu waa صaxiixa bishawaahidiha shawaahidda xadiidka waxaa ka mida xadiiثu abi umaama inii lam ubcaث biاlyahuudiya walaa biالnasraaniya walaakinii bucitu biاlxaniifiyati samxa yahuudiyad laylama soo dirin nasraaniyad laakiin diin tawxiid ku dhisan iyo camal fudud baa alla ila soo diray axmed baa soo saaray min xadii umaama waxaa ka mida shawaahidda xadiidka bukhaari tacliiqiye fii صaxiixihi axabu اdiini ilى اllahi alxaniifiyaة الsamxa calaqahu الbukhaari fi صaxiix waslhu fi aladl mufrad waynu soo maray xasanahu xaafid bn xajar sanadkiisa wakadalika alxaafid salxudiin alcalaa'i wاlmanaawi fii fad اqadiir waxaa ka mid a xadiiثu caaisha litaclam yahuudu ana fii diinina fusxatan wa inii ursiltu bixaniifiyaةi samxa axmed baa soo saaray isaguna shawaahid badan buu leeya xadiidku wuxuuna ku dhowaanay inuu mutawaatir noqdo ilaa toban saxaabi baa warisa aad wax u fafaashay duruqda iyo shawaahidda xadiidkaani saaxibu zawaa'idi taarikhi bakhdaad raqamka kun afartan iyo afar asheekh alalbani iyo sheekh shacab arnaud xadiidkan way daciifiyeen walam yusiba fii dalik ma aysan ku asiibin xadiidku waa sugan yahay sheekh albani haayatulmaraamka ayuu ku daciifiyaa iyo daciif jaamic sagiirka ayaguna cilada uu sheegay cilo duruq aan ahayn buu xadid kuu leeyahay xaafid ibn xajar taxsiinkiisa iyo salaxudiin acalaa taxsiinkiisa iyo manaw ka saxan marka xadiidku waa sugan yahay wax muranana ma laha faqrada hore ee marka bucuu bilxaniifiyati samxa ayadoo waa xasanatu bishawaahidiha qaybta dambe ayadoo waa saxiixatu bishawaahidiha ee aan inoo qorayn sidaa darteed intii khusaysay buu soo guriyey imaamka ahayd maqsadki diineed iyo haayadii iyo xikmadii diineed iyo hadafku ahaa bucitu yani haayadii risaalada bucitu bixaniifiyati samxa tafsiirka u fiirso u saaray muhiim jiddan wey ay bilmilati fahiya xaniifiyat fi اtawxiid samxat fi اlcamal bucitu bilxaniifiya ay bilmilati alxaniifiya wey diin toosan cala tawxiid aw maa'ila can الshirki ila tawxiid asamxa fahiya diinta nabi maxamed xaniifiyat fi tawxiid wey waa waxay ka leexanaysaa shirki oo dhan wasaaishiisa daraa'icdiisa usuushiisa oo dhan bay banaan ka tahay samxatun fi lcamal ku dhaqankana way sahlan tahay ee sahlatun fi lcamal sidaa darti cul waxay yidhahdeen ibnu qayim baa kamid a ah ragga hawshaa fafaahiye wa ashaddu اladyaani wa ascabuhaa fii masaa'il اtawxiid aysaruhaa fii masaa'il alcamal sharciyaadka ku dhaqanka diinta waa diinta diinta diimaha u fudud wey dinta nabi mxad sl slm laakiin shirki iyo kufri iyo xuquuqda alla meelha lagaga dhaco diin ka adag ma jirto inahu man yushrik biاllaah faqad xarama allahu calayh اljana meel ku taal wamawaahu الnaar wma lidaalimiina min nasiir min ansaar ayb waxaa kaloo meesha kuu taalla walaqad uuxiya ilayka wailى اladiina min qablik lain ashrakta layaxbaطana camaluk walatakunana min alkhasiriin bal ilaha facbud wakun min ashaakiriin wman ykfur biاliimaani faqad xabita camaluh man qaala laa ilaha ilا اllah wakafara bima yucbadu min duuni اllah xaruma maaluhu wadamuh waxisaabu calى اllah hawsha haddaad ka agbaxdo waa kuu dhammaatay shirki iyo kufri haddaad ka agbaxdo od ku dhimato adoon ka toobadkeenin xisaabtooda waa isku dhammaatay laakiin dhib kastoo ku qabsada fi اlcamali wاlfuruuc wاlcamaliyaat makhraj baa diyaar ah laakiin ninkaan makhraj lahayn man maata calى shirki wey man maata yushriku biاllaahi shayan dakla الnaar waman maata laa yushriku biاllaahi shaya dakla اjanna meelaad ku dambaysaba wax kuu horey baan ujeeda wqad wasaca allahu alla wuxuu waasiciyey subxaanahu wa tacaala calىa cibaadihi gaayat الtawsicati fii diinih muqadime iyo arar weeye ku saabsan kitaab asir wاlmagaazi ilaahay wuxuu addoomihiisa u waasiciyey gaayata tawsica ballaadhin iyo faahfaahin iyo sahlid midda u dambaysay fii diinihi diintiisa iyo wa risqihi risqi اlcabdi wa cafwihi wa makfirati ilahay irsaaqadda waa kuu waasiciyey diinta ku dhaqankeeda waa kuu waasiciyey dembi dhaafka ilah waa kuu waasiciyey cafiga dembi kastood gasho ilaahay subxaana wa taala inuu iska ka cafiyu leeyahay hadduusan kufri ahayn ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wman yushrik biاllaahi faqad iftara iman cadiima faqad dalla dalaalan baciidan hadda waa jirtaa idan cafwi buu ilaahay leeyay subxaana wa tacala makfiru ina allaha yakfiru dunuuba jamiica waa bitowbati weeyaan lannu shirkigu lama dhaafo ilaa bitowba waa garanaysaan waxaaso dhan waa waasic dembi aad gasho oon makhraj lahayn ma jiro ilaahay inuusa kaa cafiyuu leeyahay waxaan shirkiga ka ahay dunuubta oo dhan inuu rabbi kaa cafiyuu leeyahay haddaad ka toobad keentana diyaar weeye wa basata calayhim ilahay u fidiyey atowba maadaamat اruuxu intay naftu ku jirto fi ljasad jidhkaada intaydan kala dareerin ilaahay inuu ku cafiyo baa uu leeyahay inuu kaa toobad aqbalo uu leeyahay wax kastaa kuu furan albaabadu waa maftuux wey wa fataxa lahum baaban albaabu u furay ilaahay subxaana addoomihiisii laha ay litowba laa yugliqu rabbi uusan qataaraynin canhum can alcibaadi ilaa an taطluca الshamsu min magribiha markaasa lagu kala baxaya ilaa ay qoraxdu galbeed ka soo baxdo ilaa hadda bari bay nooga timaadaa galbeedna waa u dhacdaaye maalinkay galbeed ka soo noqoto waa isku dhamaatay wa jacala rabi wuxuu yeelay likulli sayiatin gef kastoo kaa dhaca kafaarata dembi lagu dhaafo dembi kastood gasho kafaara leeyahay tukafiruhaa dhaafto min towbatin toobadkeenid ah aw sadaqatin xoola aad la baxda iyo sadaqa ah aw xasanatin maaxiya ama xasanad dembiga tirto ka xoog badan ah dunuub badan baad gashay waad shihiday waa lagaa masaxay waxoo dhanba xaj baa la timid ilahay kaa aqbal waa lagaa masaxay ila xuquuq alcibaad ila dayn xaqu nnaas hari maayo asagu idan ruuxii laga tobad aqbalay iyo shahiidkii xaqu naas maxaa la samayn maalinkii qiyaamo ilaahay baa muxuu ahay madluumkii xaqii siinhaya kaa sabahaya kaala hadlahaya kadibna waad fahmaysa ayb ilaahay baa addoonkan anaa doortay waana hagaagay dulmiga uu kaagayna wuu ka toobad keenay laakiin xaqaadii haddaan intaan qaado iska cafi alla waan cafiya oo roos a lagu leeyahay waa in lagaa xaliyo waa in lagaa maslao marka lagaa maslao waa soconaysa haddaan lagaa maslixin waa kugu dhagahaya waxaa lagu maslaxada ama xasanaad baa rabi siin ama dunuub kale asaga loo dhaaf ama xaq baa lagaa goyn maaha in iska dhaqaaq hawsha maaha aw xasanatin xasano maaxiyatin tirto baabisa dembiga ka xoog badata aw musiibatin ama musiiba kugu dhacday mukafir dambi dhaafto dunuub badan baad gashay xasana fiican baad la iman weyde sadaqaad la iman weyde adaa cudur laguu sii daynaya awlaadii baa lagaa galay caafimaad daraa kugu dhacday khalkhal xoolihii baa lagaa khasaarinhaya wadnaha ku fugleynhaya wadnaha garaace baa dam lagu tirhaya ha socdo cabar ha garaac ort dimba ha socdo baa lagaa masaxaya kadib wadnaha la joojinhaya lanna qodaxdaas iyo dhaawaca ku gaadh iyo rafaadkaas dunuub baa lagu tirtirhaya ila wax kale lagaa waayey adigii sadaqaad la bixi weyday xasanaad badan baa lagaa waayey waa in masaa'ib lagugu sii daayo ayib wajacala rabbi wuxuu yeelay bikulli maa xarama calayhi wax kastoo rabbi uu ka xarimo muslimiinta ciwadan badel buu siiyey oo meel zina laga xarimay guur baa laguu fasaxay ribaa lagaa xarimay bee xalaaba laguu fasaxay ayib wixii lagaa xarimay bedelkiisao ka khirban ba lagu siinhaya wajacala bikulli maa xarama calayhim ciwadan ay badelan min alxalaali oo anfaca oga qiimo badan lahum muslimiinta minhu wa aladaka macan naf marka malageed galay oo khariban oo sidii muxuu ahay xaarwalwaalkii uun qashin iyo qarmuun wax kale aan fahmaynin baa xagga ku ortay laakiin shay ayiba oo wanaagsanba meesha yaalla ayib haddii aad enerji awoodii murqahayso ood u baahanta inaad wax feedho gaalada lagu yihi gaalada ha feedh nimankaasa feedhka u baahan dad ishiishihan qoriga qaada ajka inaad meel baa looga baahan yahay xoogga almuslimiinta ku dayay meelaha kala gee meelaha looga baahan yahay ayb meel kasta hawl lagu bixiyaa la sameeyey fayaquumu wuxuu istaagay shayga xalaalka ahaa maqaamahu maqaam alxaraami maxaa jira liyastaqniya alcabd addoonku soo uga deeqtoomo cayn xaraami xaraamta oo wayasaxu ay ugu filaato alxalaalu shayga xalaasha falaa yadiiqu canhu u markaa usan ciidhi ku noqon xalaashu ciidhi kugu noqon mayso ayb allahuma kfinii bixalaalika can xaraamik waqninii bifadlika caman siwaak ducooyinkii nabiga uu ku ducaysan jiray qaybo ka idan waxaa weye xalaashaa kugu filan laakiin waa in rabbi kutuso wey waa in xaraamta rabbi kaa leexiyo way naftu wax kasta oo wanaaga ilahay waa u dhigay bedel ba alla ku siiyey meesha rabbi kuguma ceeliya adunba shaydaan baa kugu qasbaaya mooye wa jacala rabbi wuxuu yahay likulli cusrin culays kastoo yimaada yamtaxinum rabbi uu ku imtixaanay bihi culayskaas yusran qablahu imtixaankan iyo culayskan yimid iyo baaba'an iyo iyo muxuu ahaa isqabsigan guuraha ka horreeyey nabad baa ka horeysay cudurka caafimaad baa ka horeeyey biila-aatan iyo shiidnimada xoogu carab dhaqaya biyo baa ka horeeyey hawsha mar bay soo dirraday horan maxaad ahayd waad yar dhaqanayd wanaag baana ka dambayn doona marka maalinkan dhib ku dhacay hawaaranay tartiib sabir dulqaado dhibku wuxuu ku yimid nabaa toobadkee ilaahay u noqo wayusran bacda fudayd baa ka dambeeya musiibaun iska daa'imi oo weligaaba aan kaa degayni meesha ma taalo fudaydna waa ka horeeyey iyo sahal rabbi iyo naxariis rabbi waana ka dambayn doon insha allahu tacaala falan yakliba cusrun culays kama adkaado yusrayni yusrun bacdahu wa yusrun qablahu baa loo jira xadiidku waa mursal daciif weeye xadiidkaani laakiin qaacida uu tilmaamahayo qur-aankaabaa in badan ka hadlay ayb sayajcal اllahu bacda cusrin yusra faina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusra ayb labada yusri ee la tankiiriyey waxaa weeyaan waa laba yusr oo kala duwan meesha cusriga asagoo la tacriifiyey waa cusri waaxida فإذا كان hذا شأنه سبحaaنه وتaعالى mع عباaده فkيfa يكلفهم بma laa يسعهم فضلا عما laa يطيقuنaه وlaa يqdiruuna عaليه hadday sidaa tahay oo ilaahay jid kastaba furay oo wax kastaba faahfaahiyey oo saalay فإذا kاna hذا شأنه ilaahay سubحaanaه وتaعaaلى hadduu sida noqday buu i شأنhu شأن الlahi سubحaanaه وتaعالى waa ma ilaahay dhaqankiisa iyo maamulkiisa addoomihiisa في التaxliili والتaxriimi والتakliifi hadduu sidaa noqday maca cibaadi fakayfa yukalifhu ilahay seeba ugu mashaqayn diintu hadday xaniifiya tahay oy samxa tahay oo ilaahay culays kastaba uu xal u sameeyey xaaraam kasta xalaal u garab dhigay dembi kastood gashana ilahay uu toobo fasaxay oo meel kastoo culays ka iman laha rabbi uu kaa awday fakayfa yukalifhum siday u dhici kartaa inuu rabbi ku mashaqeeyo addoomihiisa maa laa yaasachum waxaysan awoodi karin ama waxaysan qaadi karin ama aan deeqayni ayaga fadlan iska badaa buu hi camaa laa yutiq waxays awoodi karin iska badaa waxaan ayaga deeqi karin yani suurad kasta waa inaad deeqda qur-aankaa inaad deeqa axkaamtisa inaad deeqda nin walba waa ku filan yahay ayib sidaas dayaxu dadka wada gaahay diinta waana wada gaadhaysa waa inaga eh, tilmaanay saxaabigii xaaskiisi garaacay eh, saman mucail islaantiisii buu garaacay markaas soo dacwootay nabiga u timid nabi allow ninka safwana salaada haddaan galo wuu idilaa haddaan soomo soonku iga jabiyaa ayib dhibkaasaan ku qabaa intaasoo shay bay ku dacweysay waxaa la yihi safoona gabadha maxaa ka rabtaa nabi allow qur-aanka waxyar baan ka aqaanaabo suurad anuu aan aqaanaan idhi hagaga tukan hagaga tukan marka suuraddeeda ku tukataabo naida naida way ku tukan na waan dilaabu wuxuu aaminay haddii ayada ay ku tukato asaga inaysan kaga asaxayn marka suuradda ha iga aafaynim adugu qur-aan kale ku tuko suuraddu salaadaha igaga asaxaysa iidda nabigu aada buu u qoslay wuxuu ugu yihi low kaanat aaya waaxida lakafat innaas lakafatum hal aayad hadduu qur-aankao dhan ba yahay ummadoo dhan bay deeqi lahayd adugu ku tuko oo nin kale ha ku tukado kulligooda tukada ayib marka waxaa weeye ilaahay wax ummadoo dhan deequu siiyey fakayfa fadla cama laa yutiiquunahu walaa yaqdiruuna caleyh waxaysan awoodi ka ilaahay ma saarin masaladii aynu tilmaanay buu sheekhu tilmaamaya qudradii labada nooc ahayd marka qolyaha yidhi takliif ma laa yutaaq baa jira ee usuulka kaga hadlay iyo mxu usuul fiqiga waa waxaan jirin bay ka hadlay iyo masladiisa fahmin bay ka hadlay faslu idaa curifa haada haddii kaa la gartay laabudda min jiha oo cadowgaasoo laba dhowr nooca cadow naftaada cadow shayطaana cadow khaarij khaarijoo banaanka ka kafaradi munaafiqiinta saddexdaa cadow la dagaalankooda lagaa rabaa saddexdaa cadow waa midna waa farac midna waa asal nafta iyo shaytan in lala dagaalamo waxaa ka dhasho in gaalka aad la dagaalanto nimaan shaydaan meel soo saarin ama naftiisa aan ka adkaanin oon ilaahay u adoominin gaalo iyo cadow la dagaalami maayo usuushaas ka soo hadla markaasuu wuxuu yidhi idaa curifa haada taa markii la gartay buu hi asalka aynu ka soo hadalnay faljihaadu arbacu maraatib jihaadku afar afar rutbo wey afar darajo ayuu noqdaa wey marka la eego wey dadka la dagaalamayo bixasabi man yujaahidu fiihi wey ruuxa lala dagaalamayo ama dadka lagu jihaadaya markaynu eegno afar waaxood buu noqonaya jihaad الnafs jihaad الshayطaan jihaad الkufaar wa jihaad الmunaafiqiin waa dadka lagu dagaalamaya lagu halgamaya yaa halgamaya muslimka halgamaya yuu la halgamaya afartan nooc jihaadkuna waa maahudu min aljahdi bifatxi اljiim aw maahudu min aljuhdi jahdi haddii la waa altacab wاlmashaqa jihaadku waa culus yahay fainahu jahd اlmaali wالnafs hawl sahlan ma aha ayb haddii min aljuhdi leedana waa badlu الطaaqati wاlwusc waxa u dambeeya inaad bixiso way awood aad leedahay macnuhuna waa maxay waa awoodda alle ku geliyey cilmi iyo caqli iyo awood milatari iyo geesinimo iyo waxbixin oo dhan kugu geysa way fi ljihaad taasaa loo baahan yahay hada huwa اljihaad ma aha hawl sahlan ma aha wa itcaabu الnafsi aw badlu alwusci wالطaaqa fi muqaatalaة اlcadow وmuxaarabatihi liأjli iclaaءi kalimat اllahi subxaanaه wa tacaala idan afartaa nooc buu noqdaa waa asalka guud laakiin marka la iطlaaqa fi kitaab الlah wa fii sunati muxamed sal ly slam wa fii alsinati اlfuqaha wa curfi alculamaa haddii lafdu jihaad la iطlaaqo inamaa yansarifu ilى qitaali اkufaar la ilى gayri marka jihaadka kale loo jeedo oo midka jihaad alyad jihaad اlisaan loo jeedo munaafiqiinta shayaaiinta waxyaaba nocaas loo jeedo waa in qariina ay meesha taalo qariina tubayin اlmuraad waa in la helo laakiin cinda cadami اlqaraa'ini wa cinda اliطlaaqi wالtajriid inamaa yansarifu lafظ اljihaadi ilى muqaatalaة اlcadow la ilى gayri sidaasuu ibn rushd ku sheegay fi kitaabi bidaayaة اlmujtahid wakadalika alqaadi abubakr ibn carabi wuxuu leeyahay uma saarat اlugaةu fi اljihaadi calى اliطlaaqi qitaal اcadow luqada iyo isticmaalka iyo sharciga wuxuu noqday waagi dambe qitaal caduwin baa jihaad la yidhahda mar kale wuxuu ina aljihaada idaa uطliqa falaa yaqacu ila calى mujahadati alkufaari bالsayf xatى yadkhuluu fi اlislaam ow yucطu اljizyata can yidhum saakiru kitaabka loo yaqaan almasaalik fii sharxi muwaطi maalik mujaladka shanaad safxada shanaad iyo mida toddobaad buu kaga hadlaa sidoo kale haddii sabiillahi la iطlaaqo fii sabiil lahi ku bixi ilahay wuxuu ugu leey inaan wax ku bixi fii sabiil اlah sabiil lahi haddii la sheego cinda iطlaaq waa aljihaad xajka iyo howlaha kale qariina iyo taqyiid bay ku noqdaan sidaana uu cadeeyey ibn carabi baa ka hadlay isaguna ina iطlaaqa hadihi lafظa sabiil الlah wa ظaahiruha yqtadi اljihaad ayb marka waxyaabaha kaloo dhanba waa bilqaraa'in sabiil الlah aljihaad alfaadan waxaa iska leh muqaatalaة اlkufaari bisayf wasinaan sidoo kale waxaa cadday alimaam abi cabdillah maxamed ciisa ibn munaasif fi kitaabihi alinjaad fii abaab اljihaad wuxuu yihi wa minhu jihaadka waxaa ka mida qitaal اkufaar wاlgazw wayaqtadii curfigu wuxuu keenaya ana lafd اljihaadi ida uطliqa inamaa yuxmalu calى hada الnowci khaasa mujalad koobaad safxada toddobaatan iyo kow laga muraajaceeyo waxyaabaha meelaha la wareejiyo waa sal mala iska ilaaliy ayb fi jihaad الnafsi arbacu maraatibin ayضa haddii dadkii lala dagaalamaya nafti iyo shayطaankii iyo gaaladii iyo munaafiqiinta ay noqdeen nafta la dagaalankeeda afar waaxood ah muhiim jiddan wey tasiil aad u qiimo badan wey daaha middood waxaa weeye an yujaahidahaa calىa tacalumi اlhuda naftu waa inaad kula dagaalanto inay khayrka barato ma rabto inay cashar fariisato inay wakhti bixiso carabkaygii baa weynaaday waxaa ma baran karo mashquul baanahay war ma jiraan hawsha ayadaa saxaabadu xilligii wax bilaabeen afartan jiro lixdan jiray ahay waa yeello ayib bay u badnaayeen waagi dambeynu ka hadlayna cilmigoodu badnaa iyagoo weyn bay bartee raga yare ay toban jira ku islam waa yaryihiin rag yar weeye raggu qaangaad bay u badnaayeen markay islaameen shabaabba ha noqdeen marka diinta iyo waxbarasha lagama weynaado waa laska luxjiitaa haddaad arday rijli a ah noqon weydo luxjiidku waa fiican yahay xoogo luxjiidka waa iska keenhaya darsiga waa laska dhegaystaa waa laska fadhiistaa cilmi dhowood fara badan baad helaysa intaas marka waaga dambe ay ku anfici laakin uleedahay broject baan dhammaynaya m ah barnaamij baa mashruuc baa ii taagan markaan dhammeeyo oon ba caruurta biilkooda meel saaro oon dukaanka yar istaajiyo ama xoogogan mashruuca iga dhammaado baan waxbarasho bilaabi doonaa nafta yaa kugu ammaanaysa yaa kuu dhiba hawshaan beri baad qalab dhihi kartaa in laguu soo jiro warba ma haysidi cimriga madaa meel ku qorto mise alla haya war waktigan wa kasta waxaad gelin karta watigan yarkaad hayso iskuu gee xuquuqdii ummadda xaqii waalidiinta xaqi awlaad iyo caruurtaadi ahalkii tii muslimiintu kugu lahayn tii alle waxoo dhanba geli toban kaar waa inay galaan midba xaqule aad siiso xaqa rabbiga xaqi awlaadii xaqi ahalkii xaqi qaraabadii xaqi islaamkii waa in lagaa helo laakiin kanan dib u dhegi yaa yaa kusigahayaba kalaf mawtulfajaa baryahan batayba nin baa seexan maba soo kicinba maba soo kicinba shil baa bubood ku tegeysaaba kalaf hawshaani niman wax ceejiyaaba joogaba cunaa dad ku dhagaba adoo cishaha ka dhaqaaqay ku dhigahaya ma ku dhamaatay marka asbaab اlmowt beryaha waa badan tahayba marka yaa lasdhigan yaan lasdhigan nasأl اllah aslaam an yujaahidaha waa inuu nafta kula dagaalamo calى tacalumi اlhudaa khayrka barashadiisa iyo hanuunka wa diin اlxaqi diinta dhabta inuu barto aladii diinkaasoo laa falaaxa laha naftu wax liibaana aysan u sugnaanin walaa sacadaya guul fii macaasha nolosheeda adduunyo wa macaadi aakharadeeda ilaa bihi bitacalumi min dawdiin ilxaq diinka xaqa inaad barato iyo hanuunka inaad barato waxaan ka ahayn liibaan ku heli maysid iyo guul iyo badbaado aakhariya adduunba wa mataa faataha mar allaala markuu ka tago oo uu dhaafa diinta barashadeeda mataa faataha cilmuhu cilmu lxaq cilmu huda baa laga hadlaya shaqiyad way ayaan darsan way hoogi weeye fi daari aakhriya adduunba nafta waa hoogaysa laabudda min tacalumi اlhuda nin walba calaa xasabi daaqatihi wa juhdihi wuxuu awoodo towxiidkana asaas u ah towxiidka waa in aada loo barto wey shirki waa in layska ilaaliyo kufri waa inaad iska ilaaliso aلthaaniya martabada labaad ee muxuu ahaayey jihaadu nafsiga soo gala cilmiga ma aha isagu maqsuud ma ah waa wasiliya aallo cilmiga iyo camalkeedaa fadliba haddii lagu weydiyo maxaad ka leedahay alcilmu aw alcamalu bihi ayhuma afdal alcamalu bihi baa fadli badan ijmacu salfi saalix lanna cilmigu wasiilo weeye ujeedaduna waa dhaqanka wey sidaa darteed baa caalim laa yacmalu bicilmihi waa dadka loo hor cadaabo wey shaydaan khudbadan baa marka ka fadli badan an yujaahidaha cilmiga aada baratay jihaadku inuu waajib yahay oo farducayn yahay xilligan oo kale aad ninka jihaaday adiga laakiin akrina kiinaba fadli badan ninka dabaq haya ee wada iyo adiga la fadhiya baaxuurka ee kitaaban xaafid baan ahay ku haya kiina khayr badan aladii yuabiqu alcilma bicamalihi ninkaasaa kaa qiimo badan lagu kala teg an yujaahida cala alcamali bihi bacda cilmihi waa inuu nafta kula dagaalamo cala alcamali bihi cilmiga inuu ku dhaqmo bacda cilmi intuu ogaada kadib wailaa hadday saa aysan ahayn famujarad اlcilmi ogaansho keliya cilmigoo la barto khayrkoo la barto keliya bilaa camali dhaqan la'aan in lam yaduraha nafta hadduusan dhibin lam yanfacha waxba tari maayo ayib cilmi la bartay keliya maa yanfac hadduusan ku dhiban laguga cadaabin maxaa ummadda wax taro lagu badbaada inaad ku dhaqanto waa rudbo saddexaad alcilmu biاlxaqi wاlhuda waa lagaa rabaa alcamalu bimaa calimtahu waa lagaa rabaa saddex an yujaahidaha calى اdacwati ilayh ummadda waa inaad ugu yeedho khayrka inaad la fadhiisan ima dhaafo lagaa yeeli maayo waa inaad khayr ummadda gaadhsiiso tolka iyo qaraabada wa andir cashiirataka alaqrabiin waa inaad reehel kala baxdaan sidiinaba oy meel kugu soo hagaagaan ayib qaaraankay kaa qaadi karaan iyo kaysan kaa qaadin wa inay fahmaan wey sidoodaba ayib hebel miya kan looma geyn karee maxaan u geynaa agoonta hawla waa loola tega waa fiican yahay gabarh miskiinoo reerka waa loola tegi karaa nin xanuunsadoo laxabaa waa loo geyn karaa reehel aan ku duulo qaaraankeedi may looma geyn karo hawsha waa inay fahmaan mashruuca warkaad waa inuu cad yahay laakiin muluqmuluqle labashaarle koofiyado fara badan maanta wuxuu qabaa koofiyaddii qabiilka beri wuxuu qabaa midii wuxuu qabaa isheg wadaaduhu qabaa beri wuxuu qabaa midda fajistayaasha beri dimuqraadiya miduu qabaa beri wuxuu qabaa ishtiraakiyo beri wuxuu qabaa midii faara qabiilka koofiyad badan annaga ma rabna hal koofiyad waa ina kusoo raabto hal taytalo lagugu saagaabo muslim muwaxida muslimiintu dhan ay yihiin gacalkiisu ay muslimiintu yihiin maca asalaam ayib taa ma aha qaraabada dad kaa xigan ma way kaa xigtaa laakiin qaraabada la tarkeedu kitaabka looga qildayhaya qaraabada la dhaqankeeda waa in baajuuriga loo baaro w kitabka ilah loo baarhayo iskaga dha qaraaba la hawsha bas maaha qaraabadu inay xuduud leedahay ثالثa an yujaahidaha calى اdacwati ilayh xaqa ummadda in loogu yeedho khayrka in inaad nafta kula ma ogolo afaraha geyn aduma barataa laa yadurukum man dalla ida اhtadaytum lama ogolo hawshaa socon mayso ilaa la gaaro xilligeeda xilli aan hawshaas ku saarayn laki hadda inta ummadu khayr ay kaa dhegaysan ama ad wanaag sheegaysa waad sheegaysa waa in ummadda xaqa loo sheeg watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr xaq lagugu leeyahay wey waa dhambaalkii iyo xilkii ambiyada wey rususha inay ummadda ugu yeedhaan khayrka ummadda ayb iyo wa tacliimihi in la baro xaqa iyo diinta man laa yaclamu ninkaan garanayn waa waajib nasaaraan waa min jihaadi nafs wailaa hadduu saa yeeli waayo cilmiga aad baratay eed ku dhaqantay haddaad ummadda gaadhsiin weydo beri weydo maxaad noqon kaana min aladiina yaktumuuna maa anzla allahu min huda wاlbayinaat kaatim lilxaqi baad noqon shayطaan akhras baad noqonaysa xaqa ruuxa qariya waa shaydaana hadlaynin baa layidhi qolyaha ilaahay xaquu soo dejiya qariye baad noqonaysa weliba xilligan xaaliga ah waa xilliga u daran yahay ee la doonaya xaqa in lagu adimo la saafsaafo la jexjexo fasdac bima ummaddan khayrka loo sheega wixii dhan baa laisku qasay wixii dhan baa murgey xaaladoo dhan baa laban waa la calwiyey dadko dhan waa wareereen warku waa inuu cadaado oo banaanka la dhigo nin walba fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir ummadda ha laisku wado bulaankaas yolo ah hala raaco soomaali waa walaalo waa soomaali walaala ma ah kala tagti diin baa kala giis lagu kala bax murtadiin iyo mushrikiin iyo gaalo iyo muslimiin iyo ahlu bay u kala baxeen waa bur iyo biya loo kala baxay allah ow la kala meniya meelga raacin buu nin yidhi si fiican baa loo kala baxay marka warku waa inuu cad yahay hadda ka waa idiin sheeg ninki u fahmay allah la kala meniya meel lahay raacin buu nin ba wuxuu fahma allah la kala meniya meel lahay raacin buu qaatay miliq waa nin eh, mxuu ahaay xabashi ah ummadda baabashay oo soomaalida ninka gumaystay ah wayaan shayطaana walaa yanfacuhu waxba tari may ninka xaqa qariyey haddii aad xaqi ogaatay ood adugu mxuu ahaay ku dhaqantay haddaad ummadda ugu yeedhi weydo dembi baa ku jirtaa kuna anfici maayo walaa yanfacu cilmuhu cilmigii waxba kuu tari maayo walaa yunjihi min cadaab illaah cadaab kalena kaa badbaan waa dembi kale wey inaad barato khayr alla timid wey waa waajib inaad ku dhaqantay waajib labaad wey waajib saddexaad baad ood hakaratay ummadda inaad khayrka u sheegta hadda waxaa weeye kana u daran kan baa lagu kala baxaaya war khayrka shayga runta ummadda u sheega wadaada waxaad arkaysaa waxaad i nimankan wadaadaha waaweyn waa wax waajib maa inaan wax nama saaro xilna saaran ma ah mujaahidiinta haw samayn way dhawaaqayaan af labadiiba dhawaaqaya war maxaa idinka maqan nimanka shalay maxaad u weydeen duqaydan soomaaliyeed ee afartan ummadda rogahayay ee marna xagga udhigahayay marna xagga udhigahayay ee na wareeriyey eed ogtiin akhdaada caqadiga ah iyo midda camaligay ku jiraan ummaddan ma uga digtaan fitnaan ka baqaynaa hawlo badan ba u bahan in la qiyaaso masaalixii mafasid baan eegeynaa mujaahidiinta khaldamahaya manaabir baa la istaagahaya mujahidin haday khalad yar sameeyaan ama waxay khalad u arkaan af iyo adin bay dhawaaqayan nairobi bay ka dhawaaqahayaan puntland somalilan mxuu ahay galbeedland maraykanland yurubland meel kasta sawaxan iyo qaylaa ka imanaysa war kuwan ayagu markay khaldamaan ama wuxuun ay ad u arta in khalday ay sameeyaan maslaxa la eegi maayo miya oo mafsada la eegi maayo oo xikma la eegi maayo oo waxba la xeerin maayo miya waxaa la yaabe lajiifiniya banaa lajiifiyana banaa kuwan saaxiibbaan nahay wey waan is ixtiraamnaa laakiin kuwan yararka iyagu waa kas bir baa ka soo horeysa iyo maar baa ka soo horeysa maarta waxay idin kala qaadun baad leedihiin الرaaبعة أn يujaahidaha waa inuu kula dagaalamo naftii bالصبr calى الصبr calى mashaaq الdacwaةi ilى الlah muhiim jida wey xaqi markaad ogaato ood ku dhaqanto ood ummadda ogu yeedho waxaa ka iman huduud اafcaal laabudda salafka u fiiri kutubtooda tarjamada ninka caalimka ah la soo waday imaam bu ah khayr bu ah cilmigiisi kutubtiisi mixnatu baa la odhanaya mixnatu baab gooni awe ah waxaa la guntahayaa sheekha imtixaanka ku dhacay waagaasu saa yuyaho intii lagu kacay yaa kabaha laga gooyey waa la dilay ilaa la xabaalay baad maqlaysa kutub taraajim siyadu saalixiin akri markii imaamka loo tarjumaysto oo laga soo hadlo wanaagiisi khayrkiisi cilmigiisi wuxuu dhaay wuxuu dhalay wuxuu cilmi ka tegey kutubta alifay baab gooni a daba yaala mixnatuhu balaahu dhibkii la kulmay diinta lagu dhibay dhibkii loo geystay nin la dilo nin bur lagu duduunsho nin mxuu ahaaye la baabiyo nin la mooro duugo nin muxuu ahaaye timaha laga xiro dameer lasa lagu dawaafiyo oo la wareejiyo nin berqalax iyo lagu sii macma lagu sii daayo intaasoo nooc bay leeyihin shaafici baa la yidhi maxaad jeceshahay ninka imaamka ee caalimka ah in la imti in la imtixaano kadibna uu baaso mise isagoon dhib baan soo marin ilahay inuu tamkiin siyaa jecesha wuxuu ihi waad waad qarweysaan buu hi laa yumakan xataa yubtala bu la makamin maayo adduunya aakharo iyo wanaag iyo khayr iyo iimaan heli maayo xataa yubtala awalan imtixaan adag waa in lagaa qaado imtixaan culus oo sanadyo ah waa in lagaa qaado iyo bilaah imtixaanka adduunka la galo waa saacadii mogta saacad iyo bar laba saac forty five minute qaraf qaraf buuxi dhiib wuu baasay ee baad keentay iyo fii baad keentay taa waa dhib yartahay imtixaan sanada lagaa qaadahay sanadyo fii maalika fii ahlika fii jismika wa fii diinika khowf baa lagu gelinaya wala nabluwannakum wey ayib ayib marka hawshantan muhiim jiddan wey waata u daran waa inaad u sabirto waxa ka soo socda waxaa ka imanaya somaali waxay dhahaan nin walba qoriguu jabiyey qarjabtiisa kama noxo adoo socda dad qorigkiisa qac u ya naxi maysid adag waad ogtay inaad jabisay maog tahay nin walba qoriguu jabiyo qarjabtiisa kama naxaa laakiin dad waxaa jira qorigii ka cararaya jira waa badan yihin lakiin asal waa waxaad u ah ku istaagto yacni marka hore dacwada aad bilaabayso eed ummadda diinta u sheegayso eed xaqan baranayso waa inaad kusii talagasho dharbaaxayn culus kugu dhacaya alimaam xasan albanna raxmat اllahi tacaala calayh waadhu dhimanaya qubayla eh, istishhaadihii eh, mxuu ahaayey bqali muxaadarad buu jiriyey dhaadheer oo inta badan aad u daliishaday ninka l maxamed qod wuxuu yihi waxaan barnaamijka aan masar ka bilownay caalamkana u gudbahayay buu hi hawl sahlan ma ah dadkuna nagu soo dhaway ubaxyo iyo sacab xabad bay tegi doontaa bu xabad dhiigiinaa daadan doona waa laydin layn doonaa sujuunta misir iyo keyrkeed baad buuxin doontaan qax iyo tajriid baa idinku dhici doona waxaad la kulmi doontaan maa laqiya asxaaba maxamed ha lagu talagala bu u ogaa hawsha iyada ninku an yakuuna calaa cilmi wuxuu ku socdo wuuna ogyahay wadada uu qaadaya waxa ka iman doona waa inuu la socdo iska qaad tijaabi xagga ku tijaabi agga ku dhufo hawsha maaha gaari bareega goostay oo aan hawsha ma meel ku dhacay lama baan wadada aad qaadayso waa inaad ogta wax ka imanay sidaa darteed haddii hawlihii ictisaamka ay kaa noqoto waxaana ku daynay dacwo maca aljilbaab oo xabad wadata madaxaan ku diray mxuu ahaaye puntland hawsheedii waa soo noqonay haddana ugunjaan ku dhufanay iyo etoobiya iyo waa soo noqonay gadaan ku dayna madaxa ku dhufanay waa socon weynay waan ka toobad keennay waa arkeedaba tubna baan kumaba jiraba agga kuday agga kuday way is soo xidha waaba ka toobad keennay qolyo ogaadeen ay xidhana waan wadaynaa hawsha xataa almood baan wadaynaa toddobiyi toban sano ka wadeen bay meelo sare ola galeen markay wadeen baabuurka wuxuu ku biyobeelay calaa catabati mala zanaawi halkaasuu ku biyobeelay baaburka shidaalko dhanba ku dhamaystay maca salaama kuwa hadda soo cararay maxaa kugu dhacay baa layidhi inay ilay nabad ma raba buur mid soo carara meelahan jooga oo qolyahan absomaan lagooyey wuxuu leeyahay waxaan soo ogaaday inay ilay ma raba nabad dabalnimadiisa eeg doqonnimadiisa horaan baa lagu ninkan nabad dooni maayo waa ay uu ku shaqaysto mala zanaawi oo asna ey u ah maraykan iyo yuhuud waxaan waa qurb xaaraan ummaddaha ku lugeyn wuu diiday hadduu soo carray wuxuu leey in ilay nabad ma rabo maxay tahay waxaas xaqiiqo weeye qolyahan waxan u shegay hawsha asagaa yidhi xaqiiqa waa la ogyahay sharar khaasuu ka yidhi ayib marka waxaa weeyaan hawshaasi meel kastay taagan tahay ruuxu waddada uu marahay iyo manhajkiisu waa inuu cad yahay waayeel hortii caan loogu barxaa xaal iftiin baa la qashaa ka baaraandag marka hore manhajka iska baar iska hubso horta istijaabi iska qaad testi hal anta cala alaq hal anta muxiq bacda ma aad ogaatay inaad xaq ku taaganta mut caleyh laabudda min almowti caleyh haddaa laakiin tiraado mxu halka ku day aga ku fiiri kolba meel ku dhufo maad le anu dhakhaatiir bilaa xuduud calan cad ba ii taagan shimbir cad baan biibinhaya nasal اllah salaama whabaata calى diin الraabica an yujaahidaha waa inuu nafta kula dagaalamo calى الصabri udulqaadad gegsi adkaysi calىa mashaaqi dacwati dacwada dhibkeeda in loo adkaysto ila lah dadka loogu yeedhayo dhambaaqa iyo baalka iyo manhajka wanaagsan ummadaad ugu yeedhayso soomaaliya way diideysaa way kula dagaalami way ku dhibahayaan way ku dilahayaan dacaayado fara badan baa lagaa bixin nabadiidka dhiigyacabka mooryaanta shaa diineed bay qabaan diinta niman ku shaqaysta jahalada caamada burladuulka salfudayd yaa argixiso waxaaso dhan baa la akrinhaya war sidiinuba wax la dila mooyee wax la daysho ma taqaanaanba waxaasna shaydaan baa usoo dhiiba waa alaab shaydaan alaab shaydaan weeye marka hawshaasi fircoon muxuu yidhi daruunii aqtul muusa ii kadib muuse aan dila maxaa jira u dilaysaan inii akhaafu he an yubadila diinakum aw an yudhira fi ardi اfasaad oo muusa fasaad wada muusa fasaad wada miya fircoon ba wuxuu leeya waxaan ka baqayaa diinta inu bedelo dhaqankiini bedelo ama uu muuse idin fasahaadiyo waa warka qurayshadoo kale diintii xaqa qaataa laiyo towxiidka wa qaaluu in natabicu اlhudaa macaka nutakhaطaf min ardina dabaalnimada u fiirso ruux kastoo diinta xaqa garmara saa u hadla qoraysh iyagoo gaala ah buu rabbi difaacay abraha la jebiyey nin walboo daalima isku daya ilahay ka difaaci jiray ayagoo mushrikiina ah, allihii difaacayey ma markay tawxiidka qaataan bu inuusa difaacayn ayagoo mushrikiin ah baa ilaahay difaacaya tamhiidan gogolxaar nabi maxamed loo gogolxaarayo sal slam markaasa waxay dhaheen haddaan diinta raacno waa nala baabi'in gaala nagu soo duuli xaramkaa laska qaadan waa baaba'ayna ilahay jawaabta ka bixiy waaa l awlam numakin lahum xaraman aaminan yujba ilayhi samaratu kuli shay risqan min laduna war horaan xaramka managaa ku helmisa ayaga isku hayaale annagaa ku haynay annagaa makaminay irsaaqada annagaa soo fasaxnay haddana ma tawxiidka hadday qaataan bidalaay ka raacaysa mid miskiina maqaal qori walaa tufsidu fi ardi gule war ummaddan in tawxiid loogu yeedho oo xaqa la baro oo gaalka loola dagaalamo oo mooryaan meel la saaraa fasaada ayb ah. fasaadka laga hadlo waa maxay waa ashirk acdamu fasaadin fi dunya ashirku wاlkufr wa macruufin wa khayrin wa waa maxay waa amru bitawxiidi biاtawxiidi wاliimaan illahi subxaanaه wa tacaala wix o dhan baa iskaga qasa <clears throat> marka wixii o dhan baa qasan wuxuu u arkaa ummadda tawxiid loogu yeedho madaahirta shirkiga lala dagaalamo awhaanta la dumiyo lala baxo muslimiintoo lamida cala tawxiid qabiiladoo lala dagaalamo mushrikiintoo mxuu ahaay meel la saaro murtadiin oo xukumka ilaahay siiye la siiyo waxaas muxuu arkaa fasaad maxaa khayr ah inuu cunaadda u feeraysnaado sidii m haweeney shan biloodan oo halkaa ka xoqdo biyaha qabow hadig hor meel loo dhigo sheekh hebel layaada meelaha uu mxuu ahaay luftanza u raacay iyo emiratis iyo qadariya uu raaco inahaasu yaa asagu marka wanaag u ah iyo mxuu ahaay islaax loo sacabeeyo in koox isku urur yihiin ay muxaadaro ku soo dhoweeyaan yakfi sidaa u ahaaday laabudda min alkhuruuji cala alwaaqic sidaa darteed ambiyadu kaanuu khaarijiin cala alawdaaci asaa'ida alfaasida kulu wadcin faasidin jaahiliyin laabudda min alkhuruuji calay ayb walaabudda min hadmi maa buni cala albaail waa in la dumiyo wey shayga waa in la dumiyo dhulka la dhig kadibna binaa saxiix cala atawxiid wasamxa lagu dhisaan u baahna waxaa dhan waa inaan dumino alacraaf aljaahiliya xuduudda waxaana ay soomaaliya dhisatay dhulkaan dhigayna min jabuuti laan ilaa tii u dambeysay zaniya laan intuu in la dumiyo wey kulligood laakiin tabar ma hayne waxaa weyaan شhayئan fa شhayئan calىa qadri فiraashika tatadamadan kolba firaashka intuu dhan isrinaysa firaashdeed haddii lagu dhigo lugaha fidsan gacmo meel dhigaysa haddii saan lagu dhigo yar waa inaad soo ma ah waxaa hadda waxaan ka adagnahay lix gobol intaas horta ka shaqeynayna kadibna waan siqaynaa inta tabarta ayada ah insha allahu tacaala sheekhu marka wuxuu yidhi waada اlkhalqi uunka dhibkiisa waa in loo sabro loo dulqaato dhibka dhacay waa sbuuc kasta gobol cusub baa la magacaabaya sbuuc kasta saddexda bilood u dambeysay kullu shahrin laba dowladood laba maamul bay maraysa soo ma dhammaada goob kasta in baa kasoo boodaysa waaba hawl cusub wey hawl cusub oon fahmi la meel ka timid gaalaa wadata nimankan waa in la qaybiye mooye sida akraadi turkiya qayb baa la raaciyey ciraaq qayb baa la raaciyey suuriya qayb baa la raaciyey eraan qayb baa la raaciyey in la googooye mooyo nimankan akraada salaxdiin baa ka dhashay boqolkii sane u dambeysay ee mxuu ahay afar boqoloo sane dagaalka ay ku tagnaya nimankan atraagda ah ee mxuu aha waliba kurdiyiinta iyo isku jira mandiqada bariga dhexe daalikaas iyagaa asal u ah jihaadkooda cimaadudiin zanki shirka weyhi salaaxudiin raggaasu ayagay ahaayeen marka waxaa nimankan in la qaybiyo laabuda min tafriiqihim wa tafkiitihim shadaramadara laga kala tuuray kadib hadda waa laga dhacay dimuqraaiyo istiraakuul calmaaniyin bay u badan yihin gaalay bay u badan yihin nimanka rad loodhan jiray kufr iyo bakti hadda difaacaya qoys kastoo saa lagu ogaado waa in laga saara islaamka la doonaya ummad kastoo lagu ada diinta ku adag tahay waxaa lagu bixin weerar iyo barasha waxaa la saaray dhan kasta cilo dhul ah mishin baa lagu sii dayn hay-aad munasiriin baa lagu sii dayn masi waxaa lagu sii daynayaa faqri baa lagu imtixaani waa la go-doomin waa lala dagaalami khalaacya dacada lagu sii daynayaa ilaa ay baaba'aan qoyska somalia saasa laga raba alafahmi warkiisa in waxaa la raaciyey kenya in waxaa loo geeyey eh, mxuu aha etoobiya oo gobol aad u ballaarana saddex abaa la isku daray saddeaa laga wadaa he faashleyn hadda sataa la faashleynaya saddexdii caalan wada socotay see kala qaybiyo kadib hal iswaayo meela ku dambayseen wayataxamal daalika arrinkaasuu u dulqaadanaya ruuxa muslimka kullihii dhammaantii lilaahi rabbi laa ilaa hayri waxa dhibe ku soo dhanba waa fii sabiil lah inay noqoto faida stakmala hadihi اlmaraatib alarbac afartaa darajo alcilmu biاlxaqi alcamalu bihi dacwaة الnaasi ilay الصبر calى اlأdى afartaa darajo marka lagaa helo saara wuxuu noqonaya ninkii muslimkaa min الrabbaaniyiin kuwa ilaahay ummadda ugu yeedha xagga rabi ummadda ugu yeedha rabbina lagu xusuusto faina slfa slafkii hore muslimiinta culimmada hore mujmicuuna waxay isku raaceen calaa ana alcaalima ninka diinta yaqaan laa yastaxiqu inuusan mudanaynin an in lagu magacaabo rabbaaniya alcaalim rabbaani man huwa xataa yacrifa alxaqa ilah xaqa garto wayacmala bi uu ku dhaqmo wayucalima ummadda uu baro saddexdaa ninkii dhagaleeda caalim rabbaani ah faman calima alxaqa wاlhuda wa camila ku dhaqma wa callama annaasa dadka bara fadalika yudcaa cadiima fi malakuuti الsamaawaat cirka waxaa looga yaqaanaa cinda almalaa'ikati اlmuqarabiin ninka waa rabbaani waa cadiim caalimu biاlxaqi caamilu bihi daacin ilى الnaas daaci الnaasi ilay dadku u yeedhahaya ayb daaci lلnaasi ilى اlxaqi wالtawxiid idan yصbir calى adaahum laabudda sabr haddaa la waxba socon maayo waa meesha lagu kala baxa weeye wax kasta gaalnimada ninka wada inu sabr u baahan yahay gaalnimada ninka wada sabr baa laga rabaa hadi waba socon mahayaanba adduunyadoo dhan baa sabirkaa ku dhisan xumaanta ninka doonaya caawo dhan wuu wareegi waxbuu gaadi tuugga hadda dadka dhaca soma arag roobkaasu cad oo wareegahaya roobku dhashta ku haya yuu bostoolad iyo baangulla wareegahaya maanto dhan mid dagan buu helhaya shay aan dhib u baahnayn oon rafaad iyo dulqaad iyo sabr u baahnayn ma jiro shay kasta sabir buu kaaga baahan yahay idan marka afdal sabri waa maxay asabr cala atawxiid waasalaamati waalislaam maraatibtaas maraatib اljihaad jihaad الnafsi muhim jida faslu wa ama jihaad الshayطaan famartabatana midka asago waa laba martabo laba darajuu leh muhiim weeye kitaabka ixdaahumaa shayطaan waxaa loola dagaalamay jihaaduhu calى dafci ma yulqi ilى اlcabdi min الshubahaati wالshukuuki alqaadixati fi اliimaan shaydaanku jihaadka koobaad waxaa wey aad la qaabilayso shubahaadka kugu sii dayn shoocacba kugu sii dayn war horta sidiisuba islaamka shog aqba ma maxaa jira dhowr boqol oo sano baa la baabi'inhayaa ayib alla mu noo gargaaro nasiga ilaahay awey muslimiintu mar may guulaystaan shaydaanka shubhadiisa wadaadday gashay laga soo bilaabo khilaafa alislaamiya maalinka iyadoon dhicin kun sagaal boqol toban iyo lixdii jamacatu alxadiid filhandi baa bilaabatay cafan kun sagaal boqol iyo lixdii aan dhaho lixdii wey lixdii kun sagaal boqol iyo lixdii waxaa hindiya ka aasaasan jamaacatu ahli اxadiid kun sagaal boqol iyo mxuu ahaay sideed iyo tobankii aljamaaca aلsalafiya fii bakistan labaatan iyo lixdii ansaar sunn maxamadiya labaatan iyo sideed akhwaan اmuslimiin ha socoto ilaa yowmina haada jamaaco kasta inay waxba socon waa jamaacadu khayr ma soo wadaan ha laga toobad keeno islaamka lagu dhex jiro shayaan baa udhiibay kaarka asaga waa hawlihii shayaan shubahaad buu kugu siday shukuug buu ku gelinhaya muslimaan isku tashanin oon istandiiminin waxba qaban maayo haadihi اlfawd alcaarima asaa'ida calى wadci اislaami ma tanfac laabudda min tandiim wa takatul muraiya tandiim iyo khuط madruusa loo bahan yahy haabita haddaan laisku tashan waba socon maayo sheekhan nin walba keligii ha u boodo waxba socon maayo ixdaahumaa jihaaduhu shaydaanka waa inaad kula dagaalanto calaa dafci ma shay ka hortegi iyo iska difaaci yulqi uu soo tuurahaya shaydaanku ila cabdi adoonka uu kusoo turay oo min ashubahaati ah towxiidkiibu shir kaaga furahaya ilaahay keligii ha la caabudo shir kaaga furahaya kitaabka ilaahay ha loo xuguntamo dimuqraadiyada xeerbeegsada dhaqamada baynal koorka ha laga leexdo shir kaaga furahaya gaalka in lala jihaado shir kaaga furahaya washukuuk iyo shukiibu kugu furi alqaadixati dhaawacaya filiimaan imanka ruuxa muslimka shubahaadka iyo shikiga iyo waxyaabuu kugu afuufahay ee iimaanka dhaawac inaad maxaad ku difaacaysaa bilcilm bilyaqiin laabudda min yaqiin wa min cilmin ahaaniya rudbada labaad ee lagaa raba ee jihaadka ee shaydaana kala hortegayso jihaaduhu waa in shaydaanad kula dagaalanto calaa dafci maa yulqi iley wuxuu adoonku kusoo tuuraya shaydaanku oo min aliraadaati alfaasida washahwaat laba kugu imtixaanaya shaydaan shahwatan oo shubha laba wuxuu ku dagaalamaa laba waran buu ku dagaalama shaydaanku ima ilqaaءu shubhatin wa shakin calى iimaan اcabd suu kuwa ilah ya abuur kuranaya cirka ya abuur allah adiga ya allah nabi maxamed allah adduunka ya abuur allah aakharo horta asaga ya abuura kugelinaya marka dambe acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim shiki buu ku gelinaya ayib sidii muxuu ahaay ninka hadda kahor noo yimid wuxuu ihi saddex ilaah baa jirta maxaa jira qul acuudu birabbi الnaasi maliki الnaasi ilahi الnaas da xadiidku inoogu yimid two thousand five mise four meelahaas waa nin soomaaliya oo dhalinyaro oo ragga afartanka meelaha galay wuu xanuunsanaya wuxuu ihi wadaad waxaan rabaa waxaanan sheegi karin inaan kuu sheeg keligaa baan ku rabaa waxaa hi keligii ma ahe bal hawshu wax kaastaa iman karee nin kalaan u yeedhanhaya anigiisu <laughs> xog weyne marka dambe noo yimid xaggu iska fiiriy aggu albaabka xidha bu albaabka wuxuu ihi salaad kasta markaan tukanayo nafti baa i waxaa layga dhaadhicinaya saddex ilah inay jiraan he maxaa jira qul acuudu birabbi nas waa la dhex fadhiyaa bu qul acuudu birabbi الnaas rab الnaas horta waa ilah bu ko ilaahu الnaas waa ilah labaad meliki الnaas waa mid saddexaad bu marka ilaahay waa keligii maxaa loo leeyahay wa ilaahakum ilaahu waaxidu inamaa ilaahakum اllahu aladi laa ilaha aayadahan maxay yihiin saddex ilah baaba jirtay xagguu iska fiirin dhidid baa ka yimid waan waaninay qur-aan yar baan saaray ilahay waa caafi wuxuu ihi allah idinku dhaarshay ya cidna ha ii sheegina waxaana magacaada sheegin lakin hawsha waa sheegayna magacaaga sheegi mayno laakiin hawsha waa hawl khatara waa in laga sheekeey mid kale asagoo noo yimid oo waxaa loo dhex fadhiistay laba ilah baa didaalay wuxuu u dhex shaydaanku laa ilaaha ila allah waa ilah buuri maxamadu rasul wa ilah labaad bu ataxiyaadka baad ii fadhiyaa bu lilah markaan dhameeyo ashhadu an laa ilaha wa ana maxamada mid labaad kob u boodi asna waa xanuunsan yahay shaydaanku xad ma lah shubahaadkiisu shubahaadku meeshuu doon kaasu galaya laabudda min cilmin wa iimaani wa yaqiin aلthaaniya waa jihaaduhu calىa dafci maa yulqii ilayhi wuxuu kugu abuurhayaa xaaraantaad jeclaan zinadu ku xayisiin in allah afuur raxiim wey bal caaw xoogow barkan dhac buu ku odhanhayaa sidaaduba horta islaam aad qabto un mooyeene weligaa wax kale miyaad aragtay horta maxaa kugu dhacay sidaaduba ilahay kafuur raxiim wey horta dhalinyare caawa sidaaduba bal xooga qadc ka sii qaadka bal yar qaniin sigaarkan sanka la taaga bal xooga caawa sanka yartaag bu ku leeyahy waa shubahaad buu kugu siidaa taa waa shahwo wey nafta dhanka shahwada waxay jeceshahay jiifka hurdada xaaraanta beenta baktiga ayib buu kugu aafanaya taa hadduu kari waayo shaki diinad bu marka wasaa'ilu shayطaan iyo dagaalkiisu waa shubhatun fi اddiin aw shahwatun fi الnafs jihaadu calىa dafci maa yulqi ilayh wuxuu kugu soo tuura inaad la dagaalanto ka hor tagto min aliraadaati rabitaanaha liita ama ujeedooyinka liita kugu soo tuuraayo waaa sameba kule waan kan samee ma hebel dishiisuba sida uu kula xisaabtamay ninka ma iska reebtid ganacsiba kula dagaalamay kanuu ku sameeya qoobku qoobka ku saaray wiilka horta iskaba reeba xoog kooya intaad u dhiibta lacag habel la dila arkiisaba dhiig islaamka ku gelinaya dhiig xaarano kugu tuuri zinu kugu tuuri been buu ku gelin balanbeenad buu ku gelinaya asaga hawsha ku gelinaya iyo washahawati zinada iyo khamrada iyo ribada iyo waxay naftu jecesha xagga dumarku markuu soo geli oo soo fuuli shaydaanku mar xagga xooluhu soo fuuli kolba geed buu soo fuulaya shaydaan baan ku odhan maha la soco shaydaan ba hadduu ku dhawaad garan lahayd laakiin mar usaaka gedhig mxu haweeney ku jecel weeye gabar ku jecel baan anugu ayib mar wuxuu wy nin walaalka oo saaxiibaan hawshaan yar fiilna caawa berwad bay ila noqotay b caaw ila qayalo beri iska tag iska luqo kolba nin ba kusoo fuulay فالجiهاaد الأول جiهاadka koobaad ee شhayطاan lagu qaadahayo yakuunu bacdahu waxaa ka dambeeya alyaqiin markaa shubhada uu shayطaankana iska dafcido oo diinta iyo iimaanka uu kaa geliyey markaa iska dafcido yaqiin baad helaysaa yaqiin baa lagu abaguda yaqiin raasikha haabita aan dhaqdhaqaaqayni والثاanي jihaadka labaad ee shaydaane markuu shahwo kugu sii daayo iyo rabitaan iyo bakti uu kuu soo fuulo ood yactiraado yakuunu bacdahu sabr sabr ba laga rabaa laabudda min yaqiinin fi اtawxiidi wاliimaan wاddiin wlaa budda min sabri can الشhahawaati wاlmacaasi qaala tacaalى wajacalnaa minhum waxaan ka yeelay dadka ahlukhayrka xaggooda ka samaynay aimatan aimaanka yaanu ka yeelnay hogaano wey diimeed oo wanaagsan yahduuna biamrina ummadda ku hanuunin diinta iyada iyo khayrka iyaga maxaa saa looga yeela aima ila اdiini wالtawxiid fi اdiini wالtawxiid lama sabaruu can اlmacaasi wالshahawaat wa calى الtawxiid wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun laabudda min yaqiin wa laabudda min sabr qolyahan saxarada ee mxuu ahay jinka ku shaqaysta nimankan booranaha iyo mingiska iyo foqburaleh faarax aadaanka garaaca ama awliyada iska yeele ee jinku ku shaqaysto marka hore la tarbiyinay laga dhigay inuu jinoole laga dhigayo waxaan odhanayaa sabir iyo sir yeelo horta sidooda waan kula shaqaynaynaa soomaali baan kuu rigaynaynaa mar waan ku biibinaynaa marka aan kula shaqaynay annago ruuxaami reebel baan nahay oo awliya cerka martanu nahay sabir iyo sir yeelo waxaan kuu sheegna ha sheegi wax kastoo kugu samayna u dulqaado haddaan xataa ku fuullo u dulqaado oon ku qaniisno ha hadlin sabir iyo sir idan ninka muminka ah asagaa laga rabaa inuu mxuu aha sabr yeesho sirtu haynoo dam sirtu qaybna waa qayb la ilaalin maaye wuxuu ilaahay dhowr yidhi ma la dhowrahayaa laabudda min yaqiin faakbara subxaanahu wa tacala ilahi wuxuu sheegay anna imaamata addiin hogaanka diineed inamaa tunaal waxaa hogaankaas lagu gaaraa iyo imaamadaasi bisabri dulqaad iyo adkaysi xaqa loo sabro xumaanta laga sabro xaqa la gudbin loo sabro dhib kastoo ku soo gaara iyo walyaqiin iimaan sugan oon dhaqdhaqaaqayna wey ilaahay inuu xaq yahay sharcigu uu xaq yahay rasuulku uu xaq yahay diintu ay guulaysan waa ina qalbigaad ad geliso ood ku xidho wey oo shiki ku gelin odan waswaasin faالsabru sabrku yadfac wuxuu difaaca الشhahawaati wاliraadaati اlfaasida shahawooyinku sabrku difaacahaya iyo rabitaanaha xun wاlyaqiinu yadfacu الshukuuka wالshubahaat yaqiintuna shakiga diineed ee ku geli lahaa iyo shubaadka lagu fur inaad jawaab ka bixiso ayay ku saalaysaa sidaa darteed aimam ibn qayim <clears throat> faslu miyaan ku daraade mise halkaasaan istaaga hada bilahi tawfiiq <clears throat>